weeye xaasidnimo uu qowlkaasi ka keenay oo ay xaasidayeen carabta inuu aabbahood sharafta iyo wanaaggaa gaaro qodobka lixaad baynu marka usoo gudbaynaa oo odhanaya ismaaciil calayhi salaam tacalama alcarabiya min jurhum watazawaja watazawaja minhum nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam markii ilaahay uu ka badbaadiyey dhibaatadii oo waxa weeye meeshii cidlada ahayd oo la dejiyey ilaahay uu uga dhigay magaalo oo dadkii waxa weeye ay yimaadeen oo ducadii nabiyullaahi ibraahim ilaahay uu aqbalay rabbanaa inii askantu min duriyati biwaadin gayri dii zarcin cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu asalaa fajcal af'idata min annaasi tahwi ilayh ducadii uu nabiyullahi ibraahim yidhi rabbana maaragtay ilaahu ka dhig fajcal af'idata min annaas ay macnaha meel dadku jecel yihiin oo quluubta dadka ilaahu usoo dum oo waxa weeye halkaa waxa weeye ay yimaadaan ayay sidiibay noqotay marka meel waxay noqotay dadkii o dhan ay jeclaadeen ilaahay qabiilkaa marka la yidhahdo jurhum oo aynu niri waxay ahaayeen carabtii asalka ahayd carabtii asalka ahayd oo waxa weeye hore ayay ka mid ahaayeen oo yeman iyo halkaas dhulkaa maaragtay yeman iyo maka udhexeeya ku noolaa marka xadiidkii cabdullaahi ibni cabbaas radi allahu canhuma markay halkaas soo degeen dadka oo waxa weeye kabacdi markii gawricii uu ka badbaaday nebiyullaahi ismaaciil nimankiiba ku dhex koray marka wuxuu yihi nabiga calayh salaatu wasalaam xadiidkii cabdullahi bin cabaas oo dheeraa washaba algulaamu maaragtay ay maaragtay ismaaciil dhalinyaruu noqday wa tacallama alcarabiyata minhum iyagii ayuu carabigii ka bartay carabiga marka asalkiisa waxaa laga keenay dadkaa oo waxay leeyihiin culummadu carabigu laba nooc buu ahaa noocii asalka ahaa oo hore oo luuqadda carabiga dadkaasaa ku hadli jiray carabtii asalka ahayd oo jurhum iyo maaragtay nimankii la ohan jiray qaxdaan iyo oo ka yimid qaxdaan iyo maaragtay eh, tamuud iyo eh, reer huud oo aynu soo marnay iyo caad reer caad iyo dadkaasaa carabiga asalkaa ku hadli jiray baan oo carab ahaa amaa nabiyullaahi ibraahim iyo dadkii uu ka yimid baabil iyo ciraaq bay ka yimaadeen luqad kaley ku hadli jireen oo ma ahayn luuqadda carabiga marka maka markii la dejiyey nabiyullaahi ismaaciil iyo hooyadii qabiilkaana ay la soo degeen iyagiibu ku dhex koray hadda ilmuhuna meesha uu ku koro ayuu luuqadeeda baranaya waa aragtay qof walba waa garanayaa ilmo yara meeshii uu ku koro dadkii uu la dhex koro ciyaalka uu la cayaarayo ayuu luuqadoodii baranaya marka wa tacallama alcarabiy iyagiibuu ka bartay carabigii minhum ay min jurhum qabiilkaa jurhum oo la soo degey ayuu carabigii ka bartay markaa kabacdi nin aad iyo aad u wanaagsan buu noqday dhalinyaruu noqday waa koray markuu koray marka oo nin shaaba noqday oo xoog yeesho uu gaaray heerkii guurka ayay kulligood jeclaadeen iyagii oo dhan baa jeclaaday qof walba inuu gabadhiisa u guuriyo ayay jeclaadeen macnaha wiil aad u wanaagsan qurux leh ilaahay wanaag siiyey sharaf leh oo waxa weeye diintiisa iyo wanaagiisa iyo caqiidadiisu aad iyo aad u fiican tahay buu noqday oo nin aad iyo aad u fiicanta oo la jecelyaha ayuu noqday wuxuu leeyahy marka nebiga calayh salatu salaam wa acjabahum xiina shaba markuu dhalinyaro noqday ayay iyagii oo dhan jeclaadeen ay macnaha waxay ragabahum maaragtay fi musaaharatihi ay cunadee maaragtay wuu iyagii o dhan waxay jeclaasteen inuu nin walba u guuriyo oo waxa weeye nin aad iyo aad loogu kalsoonaaday oo fiican oo dadkii o dhan ay jeclaadeen ayuu noqday wey oo waxa weeye nin xun oo laga cararo ma noqon nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam leanno waa nebi ilaahay uu barbaarinayo oo nebinimo iyo dadka halkaa degan oo dhan inuu hadhow maaragtay rasuul looga dhigo ayaa loo barbaarinayaa markaasaa waxa weeye ilaahay dadkii quluubtoodii oo dhan baa jeclaatay falama adraka zawajuuhu imra'ata minhum markuu dhalinyaro noqday marka oo xoog yeeshay oo heerkii guurka uu gaaray ayuu wuxuu leeyahay xadiidka cabdullahi ibn cabaas zawaja maaragtay zawajuuhu waa u guuriyeen marka imra'ata minhum gabar waxaa weeye ka mida iyagii ayay u guuriyeen wuxuu soo guurinayaa xaafid ibn xajar raximahullah fi fatxilbaariga wuxuu soo guurinaya wuxuu yidhi xaka alasraqiyu wuxuu keenay bu yidhi can ibni asxaaq wuxuu ka keenay in la oran jiray magaceeda gabadhaa loo guuriyey camaarata binti sacad ibni usama camaarata binti sacad ayaa la oran jiray bay yidhahdeen oo gabadhaa loo guuriyey magacaasay lahayd marka waxaa laga yaabaa inay tahay taariikhdii iyo banu israaiilka alaha baa garanaya kolley waa taariikh wax caqiidaah laga qaadanayana ma jirto laakiin waxay leeyihiin gabadhaa loo guuriyey oo waxa weeye markii hore uu guursaday gabar kaluu haddana guursan doonaa tanna wuu furi doonaa laakiin tan uu markaa hore guursaday camaarata bintu sacad baa la odhan jiray ba leyi sidoo kale xakan suhayliyo waxa uu yiri suhaylina waxa uu yihi magaceeda waxaa la odhan jiray jidda binti sacad marka inay sacad ninkaasi sacad inuu dhalay waa isku itifaaqsan yihiin culamo badan laakiin magaceedii ayaa qaarna waxay yidhahdeen camaara la odhan jiray qaarna waxay yihahdeen jidda la odhan jiray waa isku wadaa male oo waxa weye magacyo isku dhow dhow wey wuxuu leeyahy an eh, ibn isxaaq wuxuu leeyahay annahu khadabahaa ilaa abiha fazawajaha minhu wuxuu ka doonay aabihi aabaheed oo ninkaas sacad la yihaahdo oo gabadhii dhalay ayuu ka doonay markaasuu u guuriyey oo waxa weye asalkana carabtu dadka carabta waxay lahaayeen dhaqan ah gabadha aabaheed in laga doono oo waxa weeye markaas uu u guuriyo maaragtay ninkii soo doonay markaa sida xadiidkii caaisha ay caddaysay oo waxa weye ka sheekeynayay guurka iyo habka u qaybsami jiray nooca ugu fiican oo carabtu fiqiinay oo asalkaa wuxuu ahaa gabadha in aabbaheed laga doono waa sida islaamkuna qiray oo waxa weeye saxiixa ah. ama waxa weye in gabadhii lala cararo ama lala dhuunto ama waxa weye aabbaheed laga dhaco diinta islaamku ma qabto weeye oo waxaan jirin wey waxau yidhi marka xadiidka nebi eh, marka halkaa waxaynu ka garanay nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam markuu weynaaday oo dhalinyaro noqday oo xoog yeeshay ayuu markaa halkaa wuxuu bilaabay inuu guursado marka oo gabadhaa wuxuu guursaday maaragtay eh, camaare la oran jiray oo waxa weye ninkaas sacad ibnu usaama uu dhalay ayuu guursaday bale wa maatat ummu ismaaciil marka hooyadiina waa dhimatay wakti baa ka soo wareegey ninkii xoog buu yeeshay waa guursadoo reer buu yeeshay maanta waxa weeye waa nin weyn oo isagii ismaamulaya hooyadii marka tii rabbi baa u timid halkaa ayay ku dhimatay hooyadii oo waxa weeye geeridii baa u timid way dhimatay maaragtay ilaahay ha u naxariistee radia allahu canha ilaahay maaragtay ha ka raali noqdo jannadiisana ha geeye way dhimatay ummu ismaaciil haajara halkaa ayay ku dhimatay marka taariikhda ay dhimatay iyo waktiga ay dhimatay iyo da'deedii midna lama sheegin laakiin waxa weeye way dhimatay baa la yidhi oo halkaasay ku dhimatay laakiin xilligaa uu guursaday oo dhallinyarada ahaa oo nin xoog la noqday ayay dhimatay wey marka intuu yaraa ma ay dhimanin marka sidaa daraaddeed nabiyullahi ismaaciil wuxuu ku soo barbaaray hooyadii gacanteedii ayuu ku soo barbaaray oo xoogsaday ilaa uu heer gaaray waxa weeye halkaas ayaa marka kaaga caddaynaysa kaaga caddaanaysa wuxuu yidhi marka cabdullahi ibn cabaas xadiiskiisii uu sii wada wuxuu yihi fa jaa'a ibraahimu bacda ma tazawaja ismaaciil ismaaciilu yudaalicu tarikatahu nabiyullaahi ibraahim mar walba waxaa la yidhi markuu muddo joogaba qaar waxay leeyihin bishii markuu mar joogo ama labadii bilood ayuu mar soo booqan jiray oo waxa weeye maka imaan jiray leanno shaam aad bay u fog tahay oo waxa weye waa meel aad uga fog waxa weeye maka marka wuxuu leeyahay cabdullahi ibnu cabaas ibraahim baa yimid markuu guursaday kabacdi isagoo reer leh oo xaas yeeshay ayuu soo booqday marka ay dhimatayna hooyadii oo markaa waxa weeye ismaaciil uu meeshii joogo nin xoog leh oo waxa weeye uu noqdayna ti isagii marka reer maamulaya oo xaas yeeshay wuxuu yidhi halkaa markuu marka u yimid ayuu waxa uu yimid makuu yimid nabiyullahi ibraahim gurigiis gurigii ismaaciil buu yimid falam yejid ismaaciila ma uu helin ismaaciil oo waxa weye gurigii markuu yimid oo waxa weye ay ay maalinnimo tahay ayuu waxa weye ma uu helino wuxuu helay marka xaaskiisii aawey buu yidhi ismaaciil markaasay waxay ku tiri wuu baxayoo annaga ayuu wax noo doonay matalan dee dadku meesha waktiga xilligaa la joogay magaalo weyn ma ahayn dadku waa ugaarsan jireen oo waxa weye waxaa lagu noolaa ninku intuu duurkaa u baxo oo baadiyaha aado ayuu ugaar iyo meelaha waxa weeye uu ugaartaas wax ka soo diloon jiray oo reerkiisa u keeni jiray si ay ugu noolaadaan hilib uga dhigtaan leanna meesha xoola ma lahayn oo marka waxay ahayd meel maaragtay saxaara oo dhibaato badan bay ahayd marka annagu noo doonay bay tiri waxaanu cunno oo wuu baxay halkaa ayuu marka waraystay nabiyullahi ibraahim gabadhii buu waraystay marka marka halkaan aad iyo aad bay arrin aad u adag baa ka dhacday oo waxa weeye gabadhaas markii la waraystay oo nebiyullahi ibraahim uu waraystay wixii kalaamkeeda ka soo baxay ayuu nebiyullahi ibraahim ku dhaqmi doonaa oo fiirin doonaa gabadhaa bal wanaaggeeda iyo waxa weye gabar wanaagsan inay tahay iyo inay tahay gabar la haysan karo oo waxa weeye lagu mintidayo iyo inay tahay maaragtay gabar aan wanaagsanayn oo xaq loo maaragtay markaas mudan in la furo ayuu halkan kala caddayn doona wuu weydiiye wuxuu yidhi ka warrama arrintiina cayshkiina iyo noloshiinu see tahay sida aada u nooshihiin iyo xaaladiina ka warrama markaasay waxay tihi faqaalad waxay tihi naxnu bisharin shar baan ku suganna iyo nolol adag nolol aada u xun ayaan ku suganahay bay tiri oo shaka dilay way u dacwootay marka halkaa waxaa kaaga caddaatay nin aynan garanaynin ma garanaysa marka ibraahim inuu yahay oo waxa weeye ismaaciil aabihii inuu yahay ma garanayso nin safara oo ayna garanaynin ayaa xaaladeeda weydiiyey markaasay calaacal gashay marka marka arrintaana dumarku uma fiicina oo waxa weeye calaacalka noocaasa waa wax aad iyo aad u liita wey oo qofku waxaa la rabaa qadarta rabbi iyo nolosha rabbi maadaama ninkii uuna waxba hakranaynin oo waxa weeye wax alle wuxuu awoodi karayba uu samaynayo calaacalkuma fiicna oo waxa weye qofki inta iska calaacalo eed sheegto aad iyo aad baa looga fiican yahay oo wax wanaagsan maaha waxa wuxuu yihi ibn xajar raximahullah xadiidkii abi juham waxaa ku sugnaaday inay tiri inuu yihi guri ma haysataan markaasay tiri maya markaasuu yihi cayshkiina ka warrama markaasay waxay tiri dhibaato adag baan ku noolla oo waxa weeye dacaam male cunto la cuno male oo biyo male oo waxa weeye biyaha zamsamkoo adag mooye biyo kale ma yaalliin aad bay u calaacashay marka oo waxay keentay inay maaragtay dhib sheeganayso oo dayro iyo waxa weeye calaacal fara badan ayay muujisay buu maaragtay halkaa ku sharaxayaa xaafid ibn xajar fi fatxulbaariga majalada lixaad afar boqol sideetan iyo sagaal waxaa halkaa markaa ga cadaatay marka nabiyullahi ibraahim waa fahmay marka sababtu u weydiinayay su-aashaana waxay ahayd inuu ogaado bal qoftaan sabirkeeda marka maanta caysh bay u sabri la'dahay iyo cunto aan lahaynin nabiyullaahi ibraahimna hooyadii nabiyullaahi ismaaciil hooyadii haajara inta meeshaa ciblada a ah la dhigay baa la yidhi ilaahay tala saar halkaa joog oo laga dhaqaaqay markaasay tiri idan laa yudayicuna ilaahay nama dayacayo haddaba marka bal u fiiri nebi haajara radiallahu canha iyo waxa weeye gabadhaan uu guursaday ismaaciil farqi aad iyo aad u weyn baa udhexeeya oo dad waxa weye isku dhow maaha leanno qofna waxaa la dejiyey waadi cidla ah ilmo yara iyadoo nuujinaysa oo aan biyo lahayn oo aan cunto lahayn oo aan dad lahayn baa looga dhaqaaqay markaasay ku sabirtay oo tiri haddii arrintaani arrin xukun rabbi ay tahay waa u sabraya oo waxa weeye ilaahgii qaadirka aan kala saarnay qoftaana iyadoo magaaladii dedegan yahay oo dadkoodii degan yahay oo waxa weye meeshii magaalo noqotay oo ninkeedii u shaqaynayo oo waxa weye hadba wuxuu soo helo u keenayo ayay calacalaysaa oo eed sheeganaysaa intay ilaahay ku kalsoonaan lahayd oo odhan lahayd alxamdulilah ilaahu noo ziyaadi waxa aadna siisay ay ilaahay ku ku kalsoonaan lahayd gabadha dambaa marka ka fiicnaan doonta oo marka dambe uu guursan doono ayaa wanaageeda gaari doonaa marka haddii rabbi idmo marka xadiidka aynu sharxiisa wadayna wuxuu ku yidhi marka nabiyullaahi ibraahim waa gartay qoftaanay qof sabir lahayn inay tahay oo qof sabraysa inaysan ahayn wuxuu yidhi haddii ninkaagii kuu yimaado anigu waa iska tegayaa kowdhe haddii ninkaagii kuu yimaado igu salaad marto waxaadna ku dhahdaa wa lahu yugayiru catabata baabihi wuxuu ninkaasaa ku soo salaamayey wuxuuna ku yidhi dheh doori oo bedel catabata baabika cataba waxaa la yidhahdaa eh, albaabka guriga laga soo galo meesha yartaa loo sameeyo oo xatabada soomaalidu tiraahdo oo lagu istaago markii albaabka la gelayo oo waxa weye albaabka iridiisa ayaa la yidhahdaa marka catabata baabika waa meesha albaabku ku taagan yahay oo saldhiga wa ah, oo lagu istaago meeshaa ha dooriye buu yidhi ha bedel marka qoftaan dumarkaa ah ma ayna fahmin catabata baabika in iyada laga wado oo waxa uu leeyahay naagtaani naag fiican maahee fur marka iyadii ma fahmin oo kalaam sarbeeba oo waxa weye laakiin ismaaciil fahmi doono ayaa ayuu isticmaalay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam wuxuu leeyahy marka xaafid ibn xajar waxaa loogu bixiyey catabata baabirka kinaayatulmar'a wey ay macnaha naagtaada fur baa laga wadaa oo naagtaan iska fur naag wanaagsan maahee sababtu maxay tahay marka cataba loogu magacaabay waxa weeye buu yidhi albaabka marka la gelayo albaabkii albaabka guriga iyo meesha uu ku taagan yahay waxaa adkaynaya oo waxa weeye celinaya oo wax walba inay galaan ka celinaya waxa weeye waa albaabkan iyo meesha uu ku taagan yahay qofka dumarkaana waa saas oo kale gurigii iyadaa mar walba joogta iyadaa waardiyeynaysa cid iska gelaysa ma jirto sidaa daraaddeed marka iyada waxa weeye naag walba gurigeeda waxay u tahay catabat catabat albaab oo albaabka meeshii laga soo gelayey waa qofka dumarka marka gurigii iyadaa mar walba joogto wey waxaa kaloo marka laga qaadanayaa buu yidhi oo faa'idaa inay kinaaya ay macnaha dalaaqa in loo loo isticmaali karo ereyadaas oo kale oo waxa weeye eh, haddii uu qofku noocaas oo kale yidhaahdo oo dalaaq niyeysto oo yidhaahdo waan dooriyey maaragtay albaabkaygii oo waxa weye uu iyada ula jeedo o kale waa kinaayaat baa la yidhahda min adalaaq oo dalaaqa waxyaalaha maaragtay sarbeebta oo waxa weye furiinku ku dhaco ayay kamid tahay buyi ibra nabiyullahi ibraahim marka waa iska tegey calayhi salaam waa iska dhaqaaqay wuxuu ku yidhi saa u sheeg ninkaaga ugu salaam markuu yimaado hana ba hana dooriyo ha bedelo albaabka waxa weeye gurigiisa albaabka maaragtay ha dooriyo oo catabat albaab ha dooniyo waa iska tegey marka nabiyullaahi ismaaciil oo hawshiisii soo gutay ayaa soo noqday oo gurigii yimid markuu gurigii yimid buu wuxuu dareemay inay waxa weeye wax yimaadeen malaha ma raad iyuu arkay dee wixii nabiyullahi ibraahim saaraa ma faras buu saaraa ma wax kaluu saaraa raad iyo waxbuu dareemay markaasuu wuxuu ku yidhi hal jaa'akum min axad ma qof ba wax dada may la yimaadeen markaase waxay tihi nacam haa waxaa noo yimid shaykhun macnaha nin weyn baa noo yimid oo oday ah oo waxa weye aada u weyn wuuna kaa weydiiyey marka waan u sheegay waxaan ku yidhi dee wuxuu anagu noo baxay oo waxa weye waxbuu noo doonay wuxuuna iweydiiyey bay tidhi arrinteenna iyo waxa weye nolosha ayuu iweydiiyey waan u sheegay bay tihi inaanu dhib iyo rafaad iyo mashaakil ku jirno markaasu wuxuu ku yidhi wax dardaarana ma kaaga tegay oo waxa weye ma kula ballamay wax dardaarana ma kuu dhiibey oo maarata uu iga kaafigey markaasay tiri ha wuu kusoo soo salaamayo wuxuu igu yidhi igu salaa ninkaagii markuu joo markuu yimaado oo horta wuu kusoo salaamayey oo waxa weeye salaam buu kusoo salaamayey wuxuuna kugu yidhi gayar catabata baabika waxaad doonaysaa albaabkaaga meesha laga galo oo waxa weeye xatabada doonayo bedel ayuu kugu yidhi bay tiri iyado ma garanaysa marka in laga wado in iyada leeyahay laftigeeda la furo ma garanaysa miskiinta markaasuu gartay nabiyullaahi ismaaciil waa gartay marka ninkaa yimid inuu aabbihi yahay oo sida u tilmaantay haddii awalba aabihii u imaan jiray oo wuu arki jiray oo waa tii markii gawricii iyo intaasoo dhan aabihii mar walba soo booqan jiro o waa yiqiinay u wuxuu ku yidhi marka daaka abigu ninka aad tilmaantay waa aabbahay catamata baabna waxaa laga wadaa buu yidhi waqad amari amaranii an ufaariq an ufaariqak inaan ku furo ayuu i amray buu yidhi fa alxiqii biahliki orod buu yidhi haleel ehelkaagii fadallaqahaa wuu furay markaa orod buu yidhi ehelkiini aad aabbahay weeye amarkaasna waxa weeye waan fulinayaa waxa weeye aniga amarkii aabbahay baan raacayaaye orod waxa weeye marka reerkiinii aad oo waxa weeye maadaama aad saa samaysay oo eed sheegatay odagiina kugu qanci waayey hadda waxa weeye marka amarka aabbahay ka hor imaan maye orod buu yidhi marka reerkiini aad waa furay markaa wa tazawaja minhum ukra gabar kalu haddana ka guursaday marka gabadhaa hore waa la furay sababtaa lagu furayna iyadaa keensatay waxayna ahayd calaacal iyo sabir la'aan iyo eed sheegasho haddaba waxa weeye gabar walba oo muslimada waa inay ogaataa ma fiicna calaacalku oo waxa weeye waxa ilaahay ku siiyo risaaqada ilaahay ku siiyo in lagu sabraa wanaagsan laakiin qofku inuu iska calaacalo eed sheegto mar walba dhibaato sheegto aad iyo aad baa looga wanaagsan yahay wax wanaagsanna ma aha marka waa inuu qof walba ku dadaalaa ninkana waxaa loo baahan yaha inuu reerkiisi u dadaalo oo wanaagga ugu dadaalo gabarh kasta oo muslimadana waxaa la rabaa inay u sabirto oo waxa weeye laa yukalifulaa nafsan ilaa wuscaha wixii ilaahay keenay ku raalli noqo oo waxa weeye ukhtilmuslima ninkaani wax uunan isagu gacan ku haynin ha ku eegsheegani laakiin wixii uu hayo ka akran mayo oo waa inuu ku siiyo wey laakiin haddii uu wixii uu haye ku siiyey oo wuxuu hayay kuu keenay oo kula dadaalay haddi eedsheegashada jooji sabir baa loo baahan yahay iyo waxa weeye qofku inuu sabro oo ilaahay ka cabsado oo waxa weye ilaahay kala saarsado laakiin calaacal ma fiicna iyo eedsheegasho iyo daa'ima waxna lama siiyo dhibaataan qabnaa aad iyo aad bay maarata arrintaa dumarka ugu xun tahay oo arrin wanaagsan ma aha wey wuxuu yidhi marka watazawaja minhum ukra aan u nimaadno marka tii labaad oo uu ka guursaday marka haddana wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar wuxuu yidhi waxa ay sheegeen ahlu taariikhu sida maaragtay eh, alwaaqidi iyo eh, almascuudi iyo suhayli iyo waxay sheegeen magaceeda in la oran jiray sama binti mh eh, mahalhal ayaa la oran jiray ibn sacd magaceeda saasaa lagu sheegay marka ilaa sideed magac baa loo sheegay gabadhaan oo waxa weeye gabadhaan dambe ilaa sideed magac baa loo sheegay oo waxa weeye culummadu magacyo aad u badan ayay keeneen marka calaa kulli xaal magacyadaa faraha badan oo la keenay waxa weeye waxay culummadu u badan yihiin eh, in la oran jiray maaragtay eh, sayidata binti madad ibni camr ayaa la oran jiray ayay u badan yihin leanno xadiidkan oo waxa weye abi juham uu wariyey ayuu leeyahay xaafid ibni xajar waxaa ku sugnaatay inuu ku jirtay xadiidka wa nadara ismaaciilu ilaa b ilaa binti madad ibni camr fa acjabathu fakhatabahaa ilaa abiha fazawajaha haddaba marka qowlka ayaa ugu dhow ayuu leeyahy ibni xajar oo waxa weeye sideed magac intuu keenay qaar waxay yidhahdeen salma la oran jiray qaar waxay yidhahdeen eh, waxaa la oran jiray haala qaar waxay yidhahdeen waxaa la oran jiray maaragtay magacyo eh, aad u badan bay keeneen oo ilaa sideed magac ayay maaragtay racla qaar baa yidhi calaa kulli xaal magacyadu waxay u badan yihiin ninkaa madaad inuu dhalay oo la oran jiray madaad ibnu sacad ninkaa eh, ibnu camar inuu dhalay ayay u badan yihiin laakiin ilaa sideed magac buu keenay isku soo duuduuboo sideedaa magacba xaasilkeedu waxa uu yidhi ibnu xajar sideeddaa magac ayaa loo sheegay afar waxa weeye afar ayaa maaragtay xoogaa qiillay buu yidhi afarta kalena waa daciif calaa kulli xaal sida daaruqudni iyo uu leeyahay magaceeda waxaa la ohan jiray baa la assayidata binti madaab ayaa la ohan jiray waxa ka hooseeri qowlkaa ayay culimmadu u badan yihin in la ohan jiray assayidata ibn madaab ayaa la ohan jiray ama saamaha la yidhaahdo ama waxa weeye magac kale hala yihahdee ninkaa inuu dhalay ayaa loo badinaya oo culammadu u badinayaan ibnu xajar baa marka fatxulbaariga ku keenay isagoo aad iyo aad u tacaliiqinaya oo uga hadlaya majalada lixaad afar boqol sideetan iyo sagaal ilaa afar boqol iyo sagaashan ayuu qowlkaa kaga hadlay oo waxa uu leeyahay ma aragtay aathaarta iyo culummada aqwaashoodii iyo axaadiista iyo waxaa ku sugnaata u badan yihiin in la yidhaahdo maaragtay gabadhii ay ahayd asiyidata binti madaar gabadha ayuu guursaday baa li nabiyullaahi ismaaciil gabadha ayuu doonay oo reer jurhum ka mid ahayd iyaduna oo qabiilka unbaa meesha deganaa cid kale ilama deganayne iyagii unbuu ka guursaday haddana tii hore markuu furay ayuu nin kale ka guursaday oo gabadhaasi cajabisay sidii oo kalea markaa haddana dhici doonta oo nabiyullaahi ibraahim ayaa haddana mar labaad imaan doona oo gabadhii oran doona ama ha la furo ama ha la hayo markay arrinteeda uu arko nabiyullah ibraahim ba haddana kala caddayn doona gabadhaani gabar wanaagsan inay tahay oo waxa weeye lagu mintidayo iyo inay tahay maaragtay gabar aan wanaagsanayn oo waxa weeye layska furayo haddana waxa weeye nabiyullahi ibrahim ayaa kala caddaynaya wey wuxuu yidhi walabita canhum e, ibraahimu maasha allah ibraahim waxa uu tegey sham waa isagii yidhi gabadhi hala fura waa iska noqon sham buu tegey mudduu maqnaa marka ilaahay intuu maaragtay eh, doonay ayuu maqnaa oo waxa weeye taariikhda intuu maqnaa lama garanayo goor dambe ayuu haddana yimid marka oo waxa weeye wuu yimid uma ataahum bacdu falam yajidhu ismaaciil ma uu helin fadakala calaa imra'ati markuu magaaladii yimid marka magaalo yar weeye dadka waataynu niri eh, waa la iska ugaar tegaya oo ninkii waxa weeye wuxuu doonayaa bal wax uu reerkii ayuu wax u raadinaya marka waxaa dhacday markuu yimid ibraahim ma uu helin haddana ismaaciil gurigiisii buu yimid markaasu wuxuu yidhi aawe ninkaagii markaase waxay tiri wuu baxay oo annagu wax noo doonay markaasu wuxuu yidhi arrintiina ka warrama markaasuu tiri waa fiicannay alxamdulilah naxnu bikhayrin aad baan u wanaagsanahay bay tiri wa asnat cala allah ilaahay bay ammaantay marka waxaa marka riwaayadaha ka mid ahayd sida ibnu xajar uu keenayo inay tiri naxnu fii khayri cayshin bixamdi illah maaragtay aad iyo aad baan u wanaagsannaha ilaahay mahadi caanaan cabnaa hilib baan cunnaa biyo wanaagsan baan cabnaa ilaahay waa noo nicmeeyey waxaa kaloo ka mid ahayd buy riwaayadaha qaarkood inay tiri inzal raximaka allah soo deg oo waxa weeye fariiso oo inay martiqaad u fidiso oo waxa weeye kaale wax cun oo wax cab oo waxa weeye maaragtay inay soo dhoweyso ninkaa waa oo waxa weye aad garki u caddaaday oo aad iyo aad u waayeelka ayay maaragtay eh, isku dayday marka inay soo dhaweyso waxay waxay tiri ninkan waayeelkaa safarkaa marti weeye kolle soo dhaweeyo wax siiyo ma garanaysa marka inuu yahay ismaaciil aabihi markaasu waxa weeye marka riwaayado badan buu keenay ibnu xajar uu leeyahay waxay ku tiri xataa maaragtay riwaayadaha qaarkood maaragtay kaale soo deg oo waxaan ku arkaa inaad basaasan tahay madaxaaga qubayso oo waxa weeye maaragtay wanaagyo badan ayay maaragtay u bandhigtay oo inay soo dhoweyso ayay isku daydeen ninkaa waayeelka oo waxa wey wanaaggu ka muuqdo hmm. Hmm. wuxuu leeyahay marka ibn xajar raximahullah waxay keentay markaa in ay soo dhaweyso oo waxa weye ay isku daydo soo dhaweyn fiican inay ufidiso oo waxa weye ay aad iyo aad isugu dayday buu leeyahay kabacdi markaa nabiyullahi ibraahim marka eh, markuu arkay gabadhan wanaageedii iyo waxa weye eh, inay aad iyo aad u wanaagsan tahay ayuu waxa uu ku yiri eh, uu iska tegey wuxuu ku yiri igu salaam ninkaagii markuu yimaado oo waxa weeye salaam ayuu waxa weye uga tegey oo wuxuu yidhi ninkaagii ma intuuna oran igu salaam ninkii ayuu wuxuu yidhi markay tiri naxnu bikhayrin oo wanaag baan ku sugannahay ayuu wuxuu ku yidhi dhacaamkiinu waa maxay markaasu waxa ay tiri hilib baan cunnaa oo waa tan dee aynu nidhi waa lasoo uga aranaya marka waxay tiri hilib baanu cunnaa wuxuu yidhi sharaabkiinuna markaasay tiri biyo marka biyo iyo hilib ayaanu isku cunnaa markaasuu wuxuu ku yidhi allaahuma baarik lahum fi laxmi walmaa ilaahu u barakee hilibka iyo waxa weeye biyaha ilaahiga subxaana qaadirka ayuu u beriyey marka ducadaa wanaagsan marka ayuu ugu beriyey nabiyullahi ibraahim wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii xadiidkaa dhexdiisii waxaa ku sugnay inuu nebigu yidhi walam yakun yowma lahum yowmaidin xabbun midho ma ay lahayn maalintaa oo waxa weeye meesha la odhan jiray marka maalintaa wax midho ah iyo wax ka soo baxayay midna ma jirin wuxuu yidhi walow kaana lahum xabbun haddii ay lahaan lahayd maaragtay miro la dacaa lahum fiihi hadday midho maalintaa lahaan lahayd oo beera ay lahaan lahaydna wuu u ducayn laha oo sidaa hilibkii iyo biyihii uu ugu duceeyey ayuu beerihiina ugu ducayn lahaa oo wuxuu odhan lahaa ilaahu beerta iyo midhahana u barakee nebigu wuxuu yidhi marka calayhi isalaatu wassalaam fahumaa laa yakluu min calayhima axadun bigayri makka ilaa lam yuwaafiqhu ay ishtakaa wa marad macna waxa weeye wuxuu yidhi nabiga calayhi isalaatu wassalaam qof ma jiro biyo iyo hilib keliya ku noolaanaya oo matalan intuu hilibkiisa cuno biyo ka daba cabaya oo maka meel aan ahayn ilaa haddii uu jiro qofkaasi waa ku xanuunsanaya oo masalan haddaad maalin walba biyo iyo keliya calooshaadu markay qaabisho biyo iyo waxa weeye iyo hilib keliya qofkii waa ku jirinaya laakiin marka meesha la yidhaahdo waa aqbalaysaa iyadu oo qofku hadduu hilib iyo biyo keliya ku noolaado waa ku noolaan karaa marka ilaahay baa u barakeeyey oo ducadii nabiyullahi ibraahim ayaa ilaahay u barakeeyey oo waxa weeye oo dhan ay ka heleen wey marka wuu iska tego wuxuu ku yihi faida jaaa zawjuki haddii ninkaagii ku yimaado faqra'i calayhi salaam ku dul akri salaam oo waxa weye igu salaam weeye macnaha igu salaam waxaadna amartaa buu yidhi ood u sheegtaa yuhbitu catabata baabihi albaabkiisa maaragtay xatabada albaabka ha adkeeyo oo ha hayo oo sii daynoo si fiican ha u adkeeyo albaabka si fiican ha u adkeeyo iyadaa laga wadaa e macnaha wuxuu ka wadaa waxaad ku dhahdaa yuu ku furin oo ha ku haysto weye macnuhu macnaha ha furin gabadhaan gabadh wanaagsan weeye wanaag oo dhan ayay keentay ammaan iyo wanaag nicmadii ilaahay bay ka shukri naqday waa qof sabir leh u sabarta wanaagga iyo waxa weeye ku sabraysa dhibaatada haddaba waxa weeye ha furin gabadhaa weye oo aad iyo aad ugu mintid oo gabadhaa hay wey nabiyullahi isma nabiyullahi ibraahim waa iska tegey marka sidii oo kale waa noqday nabiyullahi ismaaciil baa yimid markaasuu dareemay oo wuxuu yidhi ma cid baa idiin timid waana dhaqan caadiya ah. ninku markuu gurigiisa yimaado o kale hadduu wax dareemo iyo warma dad baa idiin yimid safar iyo mooxbaa yimid waa wax iska su-aal caadiya ah wey markaasu waxay tihi ha waxaa noo yimid bay tihi shaykhun xasanu lhay-a wa asnat calayh nin aad u wanaagsan oo qurux badan oo waxa weeye saa u eg oo saa u eg oo nicmo ka muuqato ayaa noo yimid bay tiri wuu kaa weydiiye waan u sheegay in xaaladaada inaad wax ku maqan tahay cayshkii iyo waxaanu cunno iyo yuu i weydiiyey waxaan u sheegay bay tiri fa akbartuha anaha eh, maaragtay bikhayr inaanu khayr ku jirno maaragtay ayaan u sheegay bay tiri markaasuu wuxuu ku yidhi wax ma kuu dardaarmay oo wax ballana ma kaaga tegey markaasu wax tiray ha wuxuu igu yidhi bay tiri igu salaan wuxuuna ku amray in aad maaragtay casabata baabika inaad haysid oo adkaysid oo waxa weeye aad aad iyo aad u wanaagsisid ayuu ku amray markaasuu gartoo wuxuu yidhi daaka abi waa aabbahay buy ninkaa ku yimid waa aabbahay wa anti alcataba adiga weeyana maaragtay xatabadda laga hadlayo albaabka laga hadlayana waa adiga wuxuu i amray inaanan ku furin oon ku haysto oon kugu dadaalo ayuu i amray wey haddaba marka halkaa waxaa inooga caddaatay qodobkaas nabiyullaahi ibraahim mar walba waxa uu ku dadaalaya oo wiilkiisii uu kula dardaarmayaa am inuu wanaag reer wanaagsan oo waxa weeye u sabra qadarta rabbi oo waxa weeye u dulqaata dhibaatada iyo waxa weeye mashaakilka iyo faqriga oo waxa weeye maadaama ilaahay uu keenay in loo dulqaato reer wanaagsan ayuu la doonay marka ma aha reerkii horena markay eeb sheegteen oo calaacaleen oo dhibaatoo dhan ay sheegtay wuxuu amray nabiyullaahi ibraahim inuu iska furo gabadhaha leannahu sababtu waxaa weeye hadda naag ninaynan garanaynin oo aynan aqoonin u calaacashay oo wax alla wixii reerka dhibaatadiisii oo dhan sheegtay hadde waxa weye qoftaani qof waxa weye sabraysa ma waa qof calaacalaysa qof sabir le ma waxaa loo baahan yahay qofku inuu mar walba sabro marka dumarka raggu waxyaalaha ay ku nacaan bay ka mid tahay oo gabar walba oo muslimada waxaan uga dardaarmayaa inay iska ilaaliso waxyaalaha dhibaatada keenay ka mid tahay calaacalka badan iyo waxa weeye dulqaadasho la-aantu aad iyo aad bay u xun tahay mana jiro waxa weeye bilow aadmiga qofku hadduuna dul qaadan reer ma jiro wax alla wuxuu u baahnaayo dhan wada helay khasab waxa weeye reerku wax waxyaalo ka mida wixii uu u baahnaa ayuu waayaya marka sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in loo dulqaato marka waxa weeye nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markuu banka dejiyey haajar dhibtii loogeed bay usoo sabirtay haddayna sabrin oo waxa weeye calaacal ay la timaado hadda wanaaggaa ma gaartin marka dhibaatadii iyo mashaakilkii markay u sabirtay ilaahay wuxuu ugu abaalguday wanaag oo dhan gabadhii dam gabadhii hore oo uu ismaaciil guursaday markay dhibtii u sabri weyday iyadoo weliba haddii loo barbar dhigo haajara ay noqonayso maaragtay nicmo iyo barwaaqo inay ku jirto leanna sababtu waxa weeye waxay ku jirtay ninkeedii baa u shaqaynay oo waxay joogtaa guribay degentaa oo magaalay joogtaa oo qabiilkeedii iyo dadkeedii iyo ehelkeediibaa magaalada la degan haddii la dejin lahaa marka ka waran qofta intaa u sabri weyday haddii la dejin lahaa waadi cidlo ah oo wax dhaqaaqa joogin jin iyo toona una joogin oo cidlo ah waxay weheshato ayna ahayn xataa geeda ay mira ka gurato aan lahayn gayri zarcin wax miraa aan lahayn oo abaara maxay samayn lahayd marka ma dulqaateen waa carari lahayd marka sidaa daraaddeed ayaad maanta arkaysaa dumarkeennana waxa weeye in badanoo u sabraya dhibaatada marka naagta qaymaheeda waxaa lagu ogaadaa iyo wanaaggeeda iyo sharafteeda markay dhibaatada ninka ku dhacdo ama faqri yimaado ama waxa weeye mashaakil yimaado inay u sabirto oo u dulqaadato ma aha naagta laguma ogaan karo nicmada keliya markii lagu jiro wanaagga iyo qosolka iyo nicmada iyo raalliyanimada iyo xaqiiqada waxaa la kala ogaanayaa markay dhibaatadu timaado naagtii marka dhibaatada u sabri weyda oo u dulqaadan weyda oo waxa weeye ilaahay ku qanci weyda qadihiisa iyo qadarkiisa hadda markaa waxay maaragtay xaq u yeelatay in la iska sii daayo markaa oo la yidhaahdo maaragtay orta hadda waayahay reerkiini marka aad haddii aadan dhibaatadii u samaynin sidoo kale nin walba waxaa laga rabaa wax alla wuxuu awoodi karo inuu reerkiisii ugu dadaalo oo uuna waxa weye reerkii waxba ka agran laakiin hadduu arko qoftaani inay waxa weeye ay calaacal joojin weydo hadi waxa weye ha raadsada markaa gabar kale waxa weeye oo wanaagsan oo waxa weeye sabraysa oo waxa weeye u dulqaadanaysa dhibaatada iyo waxa weeye arrinta jirta halkaa marka ayaynu uga gudbaynaa qodobka oo inoo kala caddeeyey nabiyullahi ibraahim calayhi salaam iyo habku waxa weeye u u amray nabiyullahi eh, ismaaciil waxa weeye markuu guursaday inuu waxa weye mar walba arrintiisa la socday oo waxa weye iyo siduu u adeecayay nabiyullahi ismaaciil aabihi halkaa ayaynu ka garanaynaa laannu labaduba waa nebiye weye marka waa adeecaya kamana hor imaanaya aabihood qodobka lixaad baynu usoo gudbaynaa marka oo odhanaya ibraahimu ismaaciilu yabniyaani lbeyt kabacdi markii nabiyullaahi ismaaciil uu nin weyn noqday oo waxa weeye dee ilaa taqriiban laleeyahay qaar ay taariikhda leeyihin ilaa soddon jir uu gaaray nin weyna uu noqday ayaa markaa kabacdi labadii jeero uu u yimid markii saddexaad oo uu soo noqday markuu yidhi reerkaan ha haysto oo waxa weeye gabadhaan ha sii daynin kabacdi markii saddexaad buu soo noqday wuxuu yidhi xadiiskii cabdullahi ibn cabaas oo dheeraa bukhaari uu wariyey uma labita canhum maasha allah wuu noqday oo shaam buu ku noqday markaa waa joogaa nabiyullahi isxaaqna oo waxa weeye saara wiil bay dhashay oo reerkii halkaa iyadna reer kale halkaa degan oo waxa weeye shaam buu ku nool yahay baytulmaqdis ayuu joogaa uma jaa bacda dalika waa u yimi maalin buu maka markuu soo galay marka ayuu wuxuu helay marka ismaaciil markuu yimidba ismaaciil buu la kulmay oo waxa weeye samaysanaya oo diyaarsanaya maaragtay leebkiisii iyo sahmigii hagaagsanaya oo waxa weeye doonaya inuu maaragtay sahmigiisii intuu diyaarsado waxa weye meelahaas ugaarta siduu usoo waxaysan lahaa nabligiisii wixiisii hagaagsanaya ayuu waxa weeye ugu yimid maaragtay taxta dooxatin qariibati min zemzem geed weyn oo waxa weeye u dhow zamzamka ayuu ugu yimid isagoo halkaa iska fadhiya falamaa ra'aahu marka uu arkay marka ismaaciil baa arkay marka wuu gartay aabihii inuu yahay qaama ilayhi waa istaagay marka fa sanaca kamaa yasnacu alwaalidu bilwelad walwaladu bilwaalid ay macnaha waa la is mucaaraqa maaragtay waa la isku booday oo la isdhunkaday oo waxa weeye la salaamay oo waxa weeye dee qof waalidkii ka maqnaa Eh, ama waalid ilmihiisii aan arag iyo waxa weeye wiil aan aabihii muddo arkin de sida waa waa macruuf weye sida maaragtay ay isugu boodayaan oo isku dhegayaan oo isdhundhunkanayaan oo iswaraysanayaan halkaa markii la iswaraystay isma nabiyullaahi ibraahim marka markaan wuxuu ku socdaa amar ilaahay oo waxyi min allah ayuu ku socda inuu waxa weeye beytkii ilaahay la dhiso waataynu soo marnay xadiidka markii ugu horreeyey jibriil inuu yidhi wiilkan umuhaajira markuu samsamka biyihii samsamka usoo saaray ilaahay baa usoo saaray oo uu tusay oo meeshii waxa weeye uu biyihii ay ka yimaadeen ayuu waxa uu ku yidhi wax dhibaato ah ka baqi ilaahay kuma dayacayo beytkii ilaahay baa meeshaan ku yaalla waxaana dhisi doona wiilkan iyo aabbihi ayuu ku yidhi marka sidaa daraaddeed ayaa halkaa waxaa ka caddaatay marka nabiyullahi ibraahim calayhi salaam markuu ismaaciil nin xoog la noqday ayaa la amray markoo waxaa la yidhi orda haddaba beydka dhisa adiga iyo ismaaciil markaasuu sheegay wuxuu ku yidhi ismaaciilow ina allaha amaranii biamrin ilaahay arrin buu i amray markaasuu ismaaciil wuxuu ku yidhi aabbow hadda samey wix ilaahay ku amray markaasuu wuxuu yidhi maygu caawinaysaa oo arrintai maigala qayb qaadanaysaa markaasuu yidhi haa waa ku caawinay wax alla wixii ilaahay ku amray diyaar baan waa inaan kula caawiyo markaasuu wuxuu yidhi fa ina allaha amaranii an abniya haahunaa beytan wuxuuna ishaaray markaa ilaa akamatin murtaficatin calaa maa xawlaha wuxuu ishaaray meel eh, kor u baxsan meeshu waa banaan cidlaa weeye laakiin meel yaroo buuran oo ciida oo waxa weeye akama waxaa la yidhahdaa meeshu markay kor u kacsan tahay oo meel yaroo taaga meesha ayaa ilaahay amray inaad guri ka dhiso oo kacbadii inaad halkaa ka dhiso markaasay bilaabeen marka markaasuu yidhi waa kula dhisayaa tafadal waynu bilaabaynaa marka adii cala wala de waxaa marka xadiiskii ku xadfan meesha inuu maaragtay nabiyullahi ismaaciil marka aabihii soo dhaweeyo gurigii la tegay oo waxa weeye dee martiqaadkii iyo wanaagii iyo ila reer kale meesha uma jooge nabiyullahi ibraahim markaa ma noqonayo meeshii buu dee marka muddaa la joogaya le guri baa la dhisayaaye wuxuu yidhi fa cinda dalika ayay markaa halkaa markay joogeen ayay markaa beytkii inay dhisaan bay bilaabeen qawaaciddii iyo aasaaskii ayaa beytkii loo jeexay marka ismaaciil wuxuu samaynayay dhagaxuu soo guray oo waxa weeye fuundiga iyo shaqaalihiisa oo kale bay kala noqdeen nabiyullahi ibraahim waa fuundigii waa dhisaya dhagaxii iyo dhoobadii isagaa isa saaraya oo derbigii isagii baa dhisaya ismaaciilna waa u dhiibaya intuu dhagxantii soo guro ayuu u dhiibaya waa arta hadda masalan markii guryaha la dhisayo ninka fuundigaa meel kore intuu fuulo ayuu dhisaya oo qorqoraya oo nadaaminaya marka waxa weeye nabiyullahi ibraahim booskii fuundiga ayuu galay oo waxa weye isagii baa dhisaya habkuu u dhisayana waa waxyi min allah weeye ilaahay baa u tilmaamaya halkaas iyo saas iyo saa iyo saa u dhiso intaa ka dhig marka wuxuu sameeyey nabiyullaahi ismaaciil buu soo guraya waa u dhiibaya ibraahimna waa dhisaya xata ida irtafaca albinaau jaa'a bi hada alxajar fawadacahu lah marka mar alla markii gurigii dheeraaday marka waa artay markii guriga la dhisayo aasaaska loo dhiso oo derbiga lasoo dhiso hadde qofkii markuu ka dheeraado marka waa khasab inuu wax fuulo marka marka nabiyullahi ibraahim gurigii waa dheeraaday wuxuu u baahday marka wax uu ku istaago jaran jaro ma leh fuustooyinka hadda lagu istaago oo waxa weye dhaadheer ma leh wax lagu istaagaa loo baahday gurigii aad buu u dheeraaday marka riwaayad kale waxay ahayd markii uu sida ibnu xajar uu keenayo riwaayaddii maaragtay ibraahim ibn naafic waxa uu yidhi xata ida irtafaca albinaau wa dacufa ashayku can naqli alxijaara qaama ala maaragtay eh, calaa xajari maqaam ay xajar aswadka weye waxa uu leeyahay riwaayaddaas markii uu isagii daciifay leanna qofku wax ka dheer ma dhisi karo qofku wku wax dhisayo fuundigaahi wax la siman ama ka hooseeya buu dhisi karaa oo nadaamin kara oo si fiican ugu jeedo laakiin wax ka sarreeya qofku ma dhisi karo marka wuxuu yidhi xajarulaswadka markaa marka riwaayadaha qaar baa waxay ahaayeen eh, nabiyullaahi maaragtay ibraahim markuu arrintii uu halkaa gaaray oo waxa weeye uu meeshaa marayo ayaa markaa waxaa jibriil baa waxa uu la yimid maaragtay eh, xajarul aswadka oo u keenay marka riwaayada riwaayadahan qaarna waxay leeyihiin nabiyullaahi ismaaciil ayaa wuxuu aaday maaragtay dooxada oo dhagax weyn buu raadiyey oo ku istaago ayuu u raadiyey oo waxa weeye uu doono marka dhagixii intuu ku maqnaa qaar waxay leeyihin dhagaxiibuu u keenay waa ku istaagay markaa markay dhagaxii dhameeyeen marka uu nabiyullahi ibraahim dhisay oo beytkii dhammeeyey ayuu markaa qaabilay oo jibriil baa u yimid manaasigtiibuu baray oo jibriil baa u yimid oo waxa uu baray meelihii xajka lagu gudanayo o dhan buu baray qaarna riwaayadaha waxay leeyihiin markii uu xajar aswadkaan lagu istaagay oo maqaamu ibraahim u istaagay ayaa waxaa u keenay intuuna dhagaxii intuu ku maqnaa ismaaciil ayaa dhagaxan waxaa u keenay jibriil markaasuu ismaaciil hadhow yimid oo waxa uu yidhi yaa dhagaxaan kuu keenay markaasuu yidhi waxaa ii keenay maaragtay midaan adiga iyo cid kale midna ee macnaha ilaahay baa ii keenay keenaybu ka wada oo jibriil iigu soo dhiibay ayuu ka wada marka riwaayadaha qaar baa odhanaya fanazla jibriilu bilxajari اlaswad xajar aswadka jibriil baa la soo degay oo keenay oo waxa weye halkaa keenay markaasuu nabiyullahi ibraahim iyo ismaaciil sidii ay ku dhiseen marka wuxuu keenayaa ibnu xajar raximahullah waxa uu leeyahay nabiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa markii hore beytkan bilaabay oo riwaayadaha ku sugnaaday buu leeyahay in nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii uu dhulka yimid in uu waxa weeye ilaahay uu amray inuu beytka dhiso beytkiibuu dhisay aasaasku u jeexay xoogaa buu taagay kabacdi markaa ayaa la yidhi ku dawaaf wuu ku dawaafay oo waxa weeye arrintaas ayuu sameeyey buu leeyy oo waxa weeye nabiyullaahi aadam ayaa bilaabay buu leeyy kabacdi markaa ku dawaafay kabacdi duufaantii markay ahayd oo biyihii ay yimaadeen ayaa xajarul aswadkana laga kor qaaday waxa weeye gurigi meeshiina ay baaba'day oo waxa weeye intaa yaroo duuran oo waxa weeye kor usoo kacsan keliya ayaa ka hartay calaa kulli xaal marka khulaasadeeda arrintaas waxa weeye nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markuu dhisay beytkii oo arrintii uu dhameeyey oo dhagaxii loo keeno uu ku istaagay oo waxa weye arrintii o dhan uu sameeyey ayaa markaa waxaa la amray marka ducaa jirtay ay akrinayeen markay hawsha wadeen wuxuu odhanayay nabiyullahi ismaaciilna isagoo dhagaxii u dhiibaya oo dhagaxii soo qaadaya nabiyullahi ibraahimna dhisayo waad aragtay fundiyaashu markay wax dhisayaan hees bay qaadaan oo waxa weye way heesaan laakiin nimankaan waa nebiyowe hees agtooda ma taallo ducay akriyayeen waxay lahayn rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim ilaahayow naga aqbal adiga ayaa maaragtay lcaliim oo wax walba maqlaya wax walbana oge ilaah naga aqbal marka waxay samaynayeen inay beytkii dhisayaan ducadaana ay akriyayaan wuxuu leeyahay marka ibnu xajar raximahullah riwaayadaha qaar uu keenayo wuxuu leeyahay waxaa ku sugnaatay xadiidkii ibraahim iyo markii dhagaxii uu ku istaagay oo dhameeyey oo hawshii u dhameeyey ayaa waxa weeye jibriil waxa uu baray manaasigtii iyo meelihii la tegayey iyo waxa weye xajku intuu ku sugnaanayey iyo carafo la istaagayey iyo sidi riwaayadihii kalaa ku sugnaanay macnaha inuu manaasigtii oo dhan baray manaasigta waxaa la yidhahdaa meelaha la tegayo oo waxa weeye xajka iyo acmaashiisa ayaa la yidhahdaa manaasigta marka manaasigtii buu baray buu leeyahay iyo waxa weeye tiirarkii iyo arkaantii xajka ayuu baray markaasuu nabiyullahi ibraahim dhawaaqo wuxuu yidhi yaa ayuha annaas kutiba calaykum alxaj wuxuu ilaahay idinku waajibiyey xaj baa ilaahay idinku waajibiyey ayuu cabdullahi ibn cabbaas laga warinaya inuu yidhi nabiyullahi ibraahim sida maaragtay e, uu leeyahay e, xaafid ibn xajar bisanadin saxiix maarata in laga wariyay cabdullahi ibnu cabbaas inuu yidhi nabiy eh, ibraahim baa waxa uu yidhi markuu dhameeyey intuu xajaran aswadka ku istaagay ayuu wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas dadow ilaahay wuxuu idin ku waajibiyey xajkii fa asmaca man fi aslaabi alrijaali wa arxaami eh, eh, nisa qof walba oo ilaa yooma alqiyaamo dhalan doona ilaahay baa maqashiiyey kalaamkii oo waxa weeye ama uur hooya ha ku jiro ama dhabar aabba ha ku jire ilaahay baa maqashiiyey oo waxa weeye ilaa yowma alqiyaama ayaa ilaahay maqashiiyey fa ajaabahu man aamana wa man kana sabaqa fii cilmi illahi annahu yaxuju ilaa yowma alqiyama qofkii ilaahay rumeeyey marka oo iimaan laga helay oo waxa weeye diintii raacay waa waa ajiibi oo waxa weye markaas ayuu xajkii qaabilay wey oo xajkii buu leeyihi marka riwaayado badan baa halkaa ku sugnaaday oo qaar ay leeyihin yaa ayuha annaasu ajiibuu rabbakum ayuu yidhi fawaqafa ibraahim wa ismaaciilu tilka almawaaqif meelahaasoo dhan ayay istaageen oo way xajiyeen waxaa kabacdi haddana soo xajiyey buu yidhi ibnu xajar uu leeyahay riwaayaddaas ku keenaya waxaa soo xajiyey kabacdi markaa isxaaq iyo saara ayaa baytulmaqdis ka soo xajiyey oo waxa weeye markaas kabacdi intay xajkii yimaadeen oo soo xajiyeen ay noqdeen markay noqdeen kabacdi ayaa nabiyullaahi ibraahim markaa kabacdi dhintay wey ayuu leeyahay ibn xajar raximahullah uu ku keenaya riwaayaddii maaragtay xadiiskii cuhmaan ayay ku sugnaatay buu yidhi waxa weeye fat fatxulbaariga ayuu arrimahaas oo dhan ku sharaxaya oo ku keenayaa inay waxa weeye nooca ay tahay calaa kulli xaal khulaasadeedu waxa weeye nabiyullahi ibraahim beytkii ilaahay ayuu bilaabay inuu dhiso nabiyullahi ismaaciilna waa la dhisay waxayna isku ahaayeen maaragtay eh, fuundi iyo shaqaalihiis oo kale oo waxa weeye ninka wax dhisaya oo dhagax iyo dhoobada isa saaraya waa nabiyullahi ibraahim oo camalka wada ninka u dhiibaya dhagaxii oo dhagaxa soo guraya oo hawshii la wadana waa nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam ayaa maaragtay halkaa ka sugnaatay wey halkaa markaa qowlkaas faraha badan oo khulaasadiisana waxaad ka helaysaa fatxulbaariga majalada lixaad afar boqol sagaashan iyo ko ilaa afar boqol sagaashan iyo labo ayuu ku tafsiiliyey maaragtay e, xaafid ibn xajar raximahullah oo waxa weeye tacliiq aad u badan iyo sharx aad u badan buu ka bixinaya iyo aqwaal badan buu keenaya qofkii raba waa raajici karaa oo waxa weeye dib waa ugu noqon karaa waxaanu usoo gudbaynaa marka nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam marka intaynu horta ka bixin xadiidkii dheeraa oo waxa weeye xadiidkaa dheer oo aynu maantoo dhan soo wadnay oo waxa weeye bukhaari ayaa weriyey horta xadiiska cabdullahi ibnu cabbaas oo dheeraa oo ka sheekeeyey qisadaa dheer oo nabiyullahi ibraahim kitaab maaragtay eh, saxiix albukhaari xadiis alambiya ayuu ku wariyey saddex saddex kun iyo saddex boqol lixdan iyo afar ilaa saddex iyo maaragtay saddex kun iyo saddex boqol lixdan iyo shan labadaas xadiis ayuu ku wariyey waa xadiis aad iyo aad u dheer oo waxa weye fawaa'id badan iyo wanaag badanna aad iyo aad u kulmiyey oo caddeeyey qisadii nabiyullahi ibrahim iyo waxa weeye eh, ismaaciil aad iyo aad u kala dhigay wey waxaynu usoo gudbaynaa marka qisadii waa eh, qodobka ugu maaragtay gebogebo ilaa laba qodob baa ka dhiman waa qodobka toddobaad wey sanaa ullahi tacaala calaa ismaaciil calayhi salaam ilaahay oo ammaanay nabiyullahi ismaaciil ammaanti ilaahay ammaanay ayaynu halkaan markaa ka soo qaadanayna ilaahay waxa uu ku ammaanay nabiyullaahi ismaaciil awalan ilaahay waa ammaanay wuxuuna ku tilmaamay bilxilm dulqaad sabir iyo waxa weeye sidq lwacd nin dulqaad badan oo sabir badan oo ballanta oofiya iyo walmuxaafadatu cala asalaa salaadana wuu xifdin jiray baa lii walamru biha liahli ahalkiisana waa amri jir oo waxa weeye siduu cadaab uga badbaadiyo ayuu ahalkiisa iyo reerkiisana amri jiray inay waxa weeye ay waxa weeye salaada ilaahay ay xifdiyaan oo ay wanaag la yimaadaan wa kaana yadcuu maaragtay eh, dadkana waa ugu yeeri jir oo rasuul ilaahayna wuu ahaa qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi fabasharnaahu bigulaamin xaliim macnaha halkaa ilaahay wuxuu ku caddeeyey inuu gulaam xaliim ahaa falama balaga macahu sacya qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaami أني أdبxka فانظر mاadا trى qaala ya abat افcl ma تؤmr ستجidnii in shاء الlh min الصاabiriin halkaa waxaa aayadaha inooga caddaaday laba arrimood inuu waxa weeye nin dulqaad badan ahaa oo ilaahay ku tilmaamay inuu aad iyo aad u dulqaad badnaa haddana sabir badnaa oo min asaabiriin ay macnaha dadka aad u sabra qof bilow aadmaya oo la yidhi waa lagu gowracaya oo u sabraya in la gowraco waa arrin aad iyo aad u cajiiba aad iyo aad arrin u cajiiba eh, weeye leanno qof u sabri kara ma jiro gowra haddaba wuxuu adeecay aabbihii oo wuxuu naftiisii u hogaamiyey in la gowraco isagoo waxa weeye adeecaya aabbihii iyo ilaahaygii abuurtay labadaba adeecaya wa sabra calaa dalik haddaba halkaa waxaynu ka garanaynaa markaa nabiyullahi ibra nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam qofkii ugu sabri badnaa inuu ahaa oo aada iyo aada u sabray ayaynu halkaa ka garanaynaa oo nin saabira inuu ahaa aada iyo aada u sabra innaguna maanta waxaynu u sabri la'nahay oo waxa weeye aynu nafta ugu sheekaynaynaa ilmihii gaajo yara looguma sabri karo waxa yadha hadduu gaajoodo xaaraan baa lagu dhacaya ama waa la waalanaya ama dhibaato dhan baa la samaynaya ama dad baa loo dhacay waxaynu waxa weye u sabri la'nahay xanuun yara iyo dhibaato yaroo timaada faqri yara waa loo sabri la' yahay waxa weeye nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi ismaaciilna waxay u sabrayaan in mar la leeyahay meel cidlaa reerkaagii deji oo ka dhaqaaq mar waxa weeye lagu imtixaamay wiilkaagii gawra marba nooc haddaba markaa aad iyo aad bay arrintaa u wanaagsan tahay in lagu daydo oo waxa weeye wanaaggii nebiyullaahi ismaaciil iyo nabiyullahi ibraahim ay ka tageen in lagu daydo aad bay u wanaagsantahy midda labaad qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi wadkur fi lkitaabi ismaaciila inahu kana saadiqa alwacdi wa kana rasuula nabiya halkan aayadahana waxay inoo caddaayeen inoo eh, caddeeyeen fi suurati maryam inahu kana saadiqa alwacdi ballanta waa oofin jiray ee macnaha u fiirso markuu yidhi waa sabraya aabihii waxa weeye waa isku dhiibay marka falama aslama watallahu liljabi waa hoggaansan marka wixii uu ballan qaado nebiyullaahi ismaaciil waa ka soo bixi jiray saadiqa alwacdi waa mubaalaqa wey aad iyo aad buu waxa weeye u oofin jiray oo waxa weeye u run sheegi jiray oo wacdiga haddii uu wax ballan qaado waa ka dhabayn jiray oo run buu ka sheegi jiray oo waxa weye kama bixi jirin wixii uu ballan qaado wa kaana rasuula nebiya rasuulna waa ahaa nebina waa aha marka rasuulka iyo nebigu waa laba derajo wey nebinimadu waa in nebi laga dhigo loo waxyoodo oo waxa weeye ay masalan dhici karto inaan cidna loo dirin laakiin haddii rasuul laga dhigo waa derajo sara wey oo waxa weeye rasuul baa laga dhigay cibaadadii ilaahay buu dadka ugu yeerayaa tawxiidkii buu dadka gaarsiinayaa oo waxa weeye waa nebi iyo rasuul ilaahay uu diray wey wuxuu yidhi marka aayaddaa waxaa la socotay wuxuu yidhi wa kaana ya'muru ahlahu biasalaati wazakaati wa kaana cinda rabbihi mardiya waxa uu ahaa ahelkiisa iyo reerkiisa iyo ilmihiisa waxa uu amri jiray salaada inay tukadaan oo salaada la yimaadaan ayuu amri jiray wey wa kaana rasul wa kaana cinda rabbihi iyo zakadii inay oofiyaan oo zakadii bixiyaanna wuu amri jiray halkaa waxaa ka garatay salaada iyo waxa weeye zakadu akhi lmuslim oo waqtilmuslima ah, inay tahay wax nebiyadii oo dhan dadka amri jireen oo waxa weeye waa aasaas weeye leannahu salaadu waa cibaadadii aad waxa weeye jirkaaga ilaahay ku caabudi lahayd jawaarixdaada zakaduna waxa weye waa cibaadadii maalka wey labadaba waa inaad u hoggaansantid waa aasaaska diinta weeye oo aad iyo aad u wanaagsan inuu qofku labadaa aad iyo aad ugu dadaalo wa kaana cinda rabbihi mardiya ilaahay agtiisana wuxuu ahaa mid laga raali noqday oo ilaahay raalli geliyey oo la yimid wax alla wixii la amray qofkuna wuxuu ilaahay raalli gelin karaa markuu wuxuu ilaahay amrayna la yimaado wax alla wixii ilaahay ka nahyeyna uu banaanka ka maro wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi fi suurati sad wadkur cibaadana ibraahima wa waisxaaqa wayacquuba ulil aydi walabsaar ilaahay wuxuu yidhi waxaad sheegtaa oo u sheegtaa dadka addoommadeedii ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub iyo dadkaas oo ahaa ulil aydi walabsaar ay ululquwa dad aad iyo aad u awood leh ay cibaadada awood u leh oo daacada ilaahay awood u leh oo waxa weeye aad u sabir badnaa aad iyo aadna u wanaagsanaa ilaahay cilmi iyo wanaag siiyey inaa akhlasnaahum bikhaalisatin dikra addaar macalshaahidkeennu waxa weeye wa inahum la min almustafayn alakhyaar wadkur ismaaciila walyasca wadalkifli kullu min alakhyaar ikhyaar ayay ahaayeen ba layidhi e, khiyaaru e, khiyaaru nnaas waxa weeye waa dadka dadka ugu wanaagsan marka dadkaan la sheegay waa duriyaddii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxay ahaayeen baa yidhi ilaahay dadka dadka ugu wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan ayuu ilaahay ku tilmaamay marka sidaa daraaddeed ilaahay waa ammaanay nebiyullaahi ibraahim iyo duriyaddiisii isxaaq iyo ismaaciil iyo kulli ilaahay waa ammaanay oo waxay ahaayeen dadka ikhyaarta oo wanaagsan bay ka mid ahaayeen haddana sabir buu ilaahay ku ammaanay fii suurati alambiya wuxuu yidhi wa ismaaciila wa idriisa wadalkifli kullu min asaabiriin kuma fiirso marka idriis waa inoo soo hormaray ismaaciilna haddaynu ku jirnaa dalkiflina waa inoo imaan doonaa iyo waxa weeye meesha uu ahaa iyo taarikhdiisa marka wuxuu yidhi ilaahay waxay ahaayeen min asaabiriin dadka sabra oo aad iyo aad u sabra ayay ka mid ahaayeen wa adkhalnaahum fii raxmatina inahum min asaalixiin haddana ammaan kale ilaahay wuxuu yidhi jannaan geliyey oo jannadii ilaahay iyo raxmaddii ilaahay ayuu ilaahay waxa weeye uu geeyey dadka saalixiintaa bayna ka mid yihiin asaalix waxaa la yidhahdaa man adaaca rabba qofkii ilaahay adeecay oo waxa weye u hogaansamay weeye qofka saalixa ilahay aayad kale wuxuu ku yihi fi suurati nisa inaa awxaynaa ilayka kama awxaynaa ilaa nuuxin wannabiyiina min bacdi nabiyullaahi maxamed markii lala hadlayey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maaragtay markii lala hadlayay waxaa la yidhi waxaanu kuu waxyoonnay sidii aanu nuux iyo nebiyadii ka dambeeyey ugu waxyoonnay yaa ka mid ahaa marka nebiyada wa awxaynaa ilaa ibraahima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaad ilaa aakhiri maaragtay nebiye badan baa la sheegay wa ciisa wa ayuuba wa yunusa wa haaruna wa sulaymaan wa aataynaa daawuuda zabuura marka intaa dambe o dhan waa inoo imaanaysaa ismaaciil baynu hadda ku jirnaa isxaaq waa inoo imaanaya insha allah yacquub iyo waxa weeye asbaadii ciisa asbaadu waa duriyatu yacquub wey waa wiilashii yacquub nabiyullahi ciisa iyo ayuub iyo yuunus iyo haaruun iyo sulaymaan iyo e, daawud iyo kulli waa inoo imaanayaan insha allahu tabaaraka watacaala laakiin macalshaahidkeenu hadda waxa weeye nebiyadii ilaahay u waxyooday oo laina amray inaynu raacno oo ku dayanno ayuu ka mid ahaa nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi isaga oo ku radiyayo yahuudii oo waxa weeye qowlkoodii baatilkaa lagu radiyayo ayuu ilaahay wuxuu yidhi am taquluuna ina ibraahima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba walasbaada kanuu huudan aw nasaara qul a antum aclamu am illah u fiirso halkan waxa weeye waxaa lagu radiyayaa oo ilaahay ka beri yeelay nabiyullahi ismaaciil iyo ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub iyo inayna yahuud ahayn nasaarana ahayn gaalana ahayn mushrikiinna ahayn ee ay ahaayeen dad muslimiina oo waxa weeye diinta ilaahay ku taagan ayay ahaayeen ilahay wuxuu yidhi marka qul a antum aclamu amillah ma idinkaa ilaahay ka badiya marka aad leedihiin ibraahim annagu naga mid ahaa oo waxa weeye yahuud buu ahaa ama nasaaruu ahaa ma idinkaa ilaahay ka badiya weyn mise ilaahaygi subxaana qaadirkaa ayaa og waxa uu ahaa ilaahay baa og wey ilaahay cid ka badiso ma jirto sidaa daraaddeed marka waxaa halkaana inooga caddaatay nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi ismaaciil wuxuu ka mid ahaa dadka ilaahay ammaanay oo uu ka mid dhigay rusushiisii iyo waxa weeye islaamkii oo layna amray inaynu ku dayanno marka aayadahaasi wuxuu ilaahay inoogu caddeeyey ilaahay sifo kasta oo wanaagsan buu ku ammaanay nebiyullaahi ismaaciil nebina waa ka dhigay rasuulna waa ka dhigay wa bara'ahu min kulli maa nasaba ilayhi ljaahiluun dadka jaahiliinta sidii iyo nasaarada iyo wixii ay maaragtay ku sheegeen oo waxa weeye beentii ay kutubtooda ku qoreenna ilaahay shirkigii iyo wixii ay sheegeen na ilaahay waa ka beryeelo wuxuu yidhi ma ahayn wuxuuna amray aayadaha aakhirkoodii ilaahay waa tuu markuu ka soo sheekeeyey nebiyadoo dhan lagu yidhi nebi maxamed ku dayo kuwaa ulaa'ika aladiina hada allahu fa bihudaahu muqtadi ku daya baa la yidhi marka nebiyada innagana muslimiinto dhan waxaa amar ilaahay inagu siiyey oo aayaddaasi aynagu maaragtay inoo caddaynaysaa in layna amray inaynu ku dayano nebiyadii wanaagsanaa iyo dariiqi ay mareen oo dhan qaala ibnu kahiir wuxuu yidhi raximahullah sidoo kale waxay sheegeen buu yidhi culamaau nasab ee macnaha ragga taariikhda qora oo dadka u abtiraya oo taariikhda qora waxay sheegeen buu yidhi inuu yahay nebiyullaahi ismaaciil ninkii ugu horreeyey oo fardaha fuulay fardaha buu yidhi berigii hore nebiyullaahi ismaaciil wixii ka horreeyey waxay ahaayeen dameer dabadeedka oo kale dameer farowga duurka ordoo kale oo wuxuush ayay ahaayeen waxshiga waxaa la yidhahdaa waxa aan tababarayn sida ugaartoo kale ayay farduhu ahaan jireen ba la yidhi marka wuxuu leeyahay nabiyullaahi ismaaciil ayaa ilaahay u beryey oo u duceeyey markaasay waxa weeye hayin noqdeen oo dadkii ogolaadeen oo dadkii soo dhex galeen oo nabiyullaahi ismaaciil baa ugu horreeyey baa la yidhi wax faras fuulay oo waxa weeye dadka baray nabiyullahi ismaaciil ayaa ugu horreeyey buu leeyahy ayay taariikhda ugu sheegay laakiin allahu aclam inay saxiix tahay waxaa kaloo ka sugnaatay eh, xadiis baa jiray in kaana maaragtay uu daciif nooc dacfiga ku jiro inuu maaragtay nebigu yidhi eh, saxaabadii inuu ku yidhi fardaha fuula waxa weeye fa inahaa miiraasu abikum ismaaciil aabihin ismaaciil baa laga weri eh, maaragtay laga dhaxlay fardaha fuula xadiidkaa markaa nin eh, mubhama ayaa ku jira oo la qariyey sanadkiisa wax saxiixiyena uma helin eh, markaa waxa weeye nooc min adacfiya ayaa ku jira marka halkaa waxay nooga caddaatay marka sida ibnu kathiir uu keenayo qowlkaa ibnu kathiir haddii aynu qaadanno inuu yahay ninkii ugu horreeyey oo fardaha fuulay oo tababaray oo dadka u faa'iideeyey fardaha nabiyullahi ismaaciil ayuu ahaa ayuu maaragtay leeyahay ibnu kathiir raximahullah waxaa kaloo sugnaatay oo ammaantiisa ka mida iyo wanaaggiisa nabiyullahi ismaaciil inuu yahay ninkii ugu horreeyey oo luuqadda carabiga si faseexa ah oo bala balaaqa ah oo aad iyo aad u wanaagsan luuqaddan hadda ay quraysh ku hadli jirtay oo qur-aanku ku soo degay ninkii ugu horreeyey oo ku hadlay wuxuu ahaa baa lihi nabiyullahi ismaaciil marka waa inaad kala ogaatay halka ayay isaga keen khaldamin akhilmuslim oo waqtilmuslima waxa weeye luuqadda carabiga asalkeeda dadkii carabta ahaa bay ka timid oo waxa weeye jurhum iyo yaman iyo halkaasay ka timid dadkii degenaa tamuud iyo caad iyo dadkaa ayaa carabiga ku hadli jiray laakiin nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam waxa uu ku hadlay luuqadan faseexa leanno hadda luuqadda asalkeeda markii dambe qur-aanku ku soo degay oo aad iyo aad u wanaagsan oo aad u faseexa waadix oo aad u wanaagsan waa luuqadii quraysh wey qurayshna waa duriyaddii nabiyullahi ismaaciil waxay leeyihin marka eh, xadiis baa ku sugnaaday uu nebigu ku caddeeyey inuu yidhi nabiyullaahi ismaaciil ayaa maaragtay ugu horreeyey marka wuxuu leeyahy ibnu kathiir markuu ka bartay carabtii oo nimankii hore ahaa jurhum markuu ka bartay oo maka ay deganaayeen oo nimankii waxa weeye hore weeye iyo ahlu yaman iyo ummadihii hore markuu ka bartay ayuu markaa luuqadii waxa ugu hadlay si aad iyo aad u wanaagsan oo iyagu ayna ugu hadli jirin oo fasixa marka xadiis baa ku sugnaaday uu nebigu yidhi awalu man futiqa lisaanuhu bilcarabiyati lmubayina ismaaciil ninkii ugu horreeyey oo luuqadda waadixa oo bayaanka ah oo balaaqada leh oo waxa weye luuqadan qur-aanka kusoo dego carabta ah oo hadda la isticmaalo ninkii ugu horreeyey ku hadla ismaaciil buu ahaa isagoo afar iyo toban sane jira ayuu luuqadaa ku hadlay ben marka waxaa weriyey imaamu shirazi ayaa weriyey xadiidka fil alqaab ku wariyey iyo dabarani an cabdullahi ibni cabbaas saxaxahu sheekh albani fi saxiix iljaami ayuu ku saxiixiyey laba kun iyo shan boqol sideetan iyo ko marka xadiidkaasaa inoo caddaynaya inuu wanaaggaana leeyahay nabiyullahi ismaaciil oo uu ahaa ninkii ugu horreeyey oo luuqadda carabiga si seexa oo waadixa ugu hadlay nabiyullahi ismaaciil buu ah sidaa daraaddeed marka ammaanta nabiyullaahi ismaaciil aad iyo aad bay u badan tahay marka intaa ayaynu kaga gudbaynaa oo waxa weye ammaantiisa ma soo koobi karno haddaynu maanta oo dhan wadno marka waxa weeye ilaahay kitaabkiisa waa ku ammaanay nebiguna sunnaha waa ku ammaanay taariikhdana waa lagu ammaanay oo taariikh iyo aad iyo aad u wanaagsan ayuu leeyahay rasuul ilaahayna waa ahaa oo dadkii halkaa deganaa reer jurhum iyo iyo waxa weye qabiilooyinkii eriyadaa deganaayo o dhan leannahu nebiyullahi ibraahim wuxuu joogay baytulmaqdis marka dadkii eriyadaa deganaayoo dhan nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi ismaaciil ayaa rasuul looga dhigay oo loo diray oo waxa weye markaa xaqa gaarsiin jiray iyo caqiidada saxiixa aasaartiisii marka ayaa waxa weeye xataa markii dambe ay waxa weeye reer qurayshtiina ay maaragtay ilaahay ku caabudi jireen ilaa markii dambe ay shirkiga iyo dhibaatada ku dhaceen qodobka sideedaad aan usoo gudbayna waxa weeye dikru wlaadi ismaaciil calayhi salaam nebiyullaahi ismaaciil muxuu dhalay marka dadkii uu dhalay maxay noqdeen horta mid la yskuma hayo waa muttafaqun calayhi in waxa weeye nimankan quraysh ahaa oo deganaa maka inay galaan nebiyullaahi ismaaciil taasi waxa weeye muran kama taagno oo waxa weeye axaadiis badan baa ku sugnaatay oo waxa weeye caddaysay inay qurayshi tahay durriyaddii nebi ismaaciil marka wuxuu leeyahay ibn katir raximahullah nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam markii uu ka guursaday gabadhii nimankii maaragtay jurhum oo waxa weeye u waa gabadhii hore waa tuu aabihii amray inuu furo oo camaara la ohan jiray kabacdi markaa gabadhii dambe waa tuu guursaday waxay leeyihin marka asayidatu binti madaad ibni camar gabadhaa la odhan jiray oo jurhum ka mid ahayd waxay u dhashay baa la yidhi nabiyullahi ismaaciil laba iyo toban wiil ayay dhashay baa layidhi wa samaahu maxamed ibnu isxaaq raximahullah taariikhda maxamed ibn isxaaq ayuu ku keenay laba iyo tobankii wiil magacyadoodii ayuu keenay wey marka waa taariikh wax caqiidaha iyo wax waxa weye axkaam oo laga qaadanaya ma jirto bal magacyadii uu keenay ibnu katiirna soo guriyey baynu sheegaynaa laakiin inay saxiix tahay oo waxa weye ay sidaa ay u keeneen tahay ilaah baa garanay laakiin waa magac iyo abtirise ma aha wax caqiide iyo waxa weye axkaam ku saabsan waa hebel iyo hebel buu dhalay waxa weye hadde innagaba soomaalida hadda waa la isticmaalaa qabiilka weyn oo kale waxa leeyahy qabiil hebel intaasoo nin buu dhalay oo intaasay u kala baxeen waa waxyaalaha noocaa loo isticmaalo wey marka laba iyo toban wiil ayuu dhalay baa leeyihi wuxuu yidhi marka maxamed binu isxaaq waxaa la odhan jiray buu yidhi nabayuta waa magacyo aad u adag oo dadkii hore la bixi jireen mid waxaa la odhan jiray nabayuta midna waxaa la odhan jiray kiidaaru midna waxaa la odhan jiray buu yidhi maaragtay eh, adabil midna waxaa la odhan jiray buu yidhi midsam kan kale waxaa la odhan jiray buu yidhi mishmaac eh, midna waxaa la odhan jiray buu yidhi masha midna waxaa la odhan jiray buu yidhi eh, duuma waxadaaru baa mid la odhan jiray buu yidhi wa yaquuru wa naaqiisu wa tima taymkaasaa ugu dhow leanno qabiil hadda waxaa jira reer taym la yidhaahdo oo maaragtay eh, banu tami tamim iyo ayaa laga yaabaa inuu ka yimid ka waa qidima calaa kulli xaal waxa weeye laba iyo tobankii buu sheegay iyo magacyadoodii laakiin ilaah baa garanaya siday saxiixi u tahay inay laba iyo tobankaa u dhalay leannahu kitaabka qur-aankaa kuma sugnaanin oo waxa weeye axaadiisna kuma sugnaanin laakiin ahlu taarikhu waxay leyihin laba iyo toban wiil buu dhalay sidii nebiyullaahi yacquub uu u dhalay laba iyo toban wiil ayuu wuxuu dhalay bay leeyihiin ismaaciilna laba iyo toban wiil allahu aclam marka wax aan ku beeninana ma hayno oo adille aan ku diidnana ma hayno marka waa kutubtii reer banu israa'iil ay waa dhici kartaa xadiiskii baynu marka ku dhaqmaynaa ahaa laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum xadituu can bani israa'iil walaa xaraj wax dhibaataa male waxyaalaha taariikhda oo noocaas oo kale wax mashaakila male haddii la yidhaahdo intaasuu dhalay ayay yidhahdeen dadkii ahlu taariikhda ah innaga mana sugi karno oo ma odhan karno waa saxiix boqol kiiba boqol aayad iyo xadiis ma aha laakiin waxay leeyihiin sidaa ibnu kathiir uu soo guurinayo iyo maxamed ibnu isxaaq iyo a'imadii iyo waxa weeye ahlu cilmigii iyo toban wiil baa laga sheegay inuu dhalay taariikhdana lagu keenay iyo tobankaas magacyadoodiina wa kuwa ayuu maarata maxamed ibn isxaaq ku keenay qodobka sagaalada aan usoo gudbayna waxa weeye oo ugu dambeeya fawaa'idun baa ka dambaysa maa jaa'a fi wafaati ismaaciil calayhi salaam wa wasiyatuhu nabiyullaahi ismaaciil geeridii markay u timid oo waxa weeye uu dhimanayey iyo dardaarankii uu ka tegey ayaynu marka halkaana ku soo qaadanaynaa qayb yara oo aan kusoo gebagabaynaynaa qisadiisa qaal ibnu kasiir raximahullah waxa uu yidhi wa kaana wuxuu ahaa buu yidhi ismaaciilu nabiyullaahi ismaaciil wuxuu ahaa buu yidhi calayhi salaam rasuulan ilaa ahli tilka annaaxiya wamaa waalaaha min qabaa'ili jurhum waalcamaaliiq wa ahli lyaman salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay ibnu kasiir raximahullah rasuul markii laga dhigay nabiyullaahi ismaaciil waxaa loo diray buu yidhi dadkii eryadaa deganaa yamantaa iyo jurhum iyo camaaliqadii iyo dadkaasaa loo diray buu yidhi oo rasuul u ahaa xaggan iyo baytulmaqdisna waxaa deganaa maaragtay isxaaq oo waxa weeye walaalkiisaa oo waxa weeye iyo saare iyo ayaa xaggaana deganaa wuxuu yidhi walama xadaratu lwafaatu mar alle markay geeridii u timid awsaa ilaa akhiihi isxaaq walaalkii isxaaq waa ka dambeeyey oo joogay oo waxa weye markuu dhimanaya joogay walaalkiisuu la dardaarmay oo wuxuu yidhi caqiidadii iyo tawxiidkii iyo waxa weeye risaaladii waxa weeye walaalow halkii ka sii wad oo waxa weye dadka diinta ugu yeer oo waxa weeye diintii islaamka halkaa waxa weye ayuu ula dardaarmay walaalkii wa bay yidhaahdeen ibnatahu nasama gabar uu dhalay ismaaciil oo la oran jiray nasama ayuu wuxuu u guuriyey baa la yidhi wiilkii uu dhalay isxaaq oo la oran jiray eh, maaragtay eh, min akhiihi alcays ibnu isxaaq marka eh, wiilkaa iyo gabadhaa oo wiilkana uu dhalay isxaaq gabadhana uu dhalay maaragtay ismaaciil ayuu u guuriyey buu yidhi oo isku guuriyeen oo waxa weeye halkaasi maaragtay dadkii ay isugu xirmaan a dad walaala'a ah wey waa wiil iyo gabadh ilmo adeera waa la isku daray halkaa ayuu marka eh, ku keenaya ibnu kathiir inuu arrintaas sameeyey wa dufina nabiyullaahi ismaaciil markaa wuu dhintay nabiyullaahi ismaaciil maka ayuu ku dhintay wuxuu ku xabaalan yahay xajka meesha xaramka maaragtay xajarun aswadka agtiisa bilxijri meesha kacbada agteedu ku xabaalan yahay buu yidhi meeshii hooyadii ku xabaalayd isaga iyo hooyadiiba halkaasay ku xabaalan yihiin ayaa la yidhi wa kaana cumruhu yowma maata mi'ata wa sabca wa talaatiina sana wuxuu leeyaha boqol iyo soddon iyo toddoba sanuu jiray baa la yidhi maalintii uu dhintay allahu aclam markaa inay arrintaasi eh, de waa taariikh laakin kolay taarikhda saasay ku keenayaan ayaa laleeyahy wuxuu leeyahay marka wuxuu kaloo keenay wuxuu yidhi cumar ibn cabdilcaziiz waxaa laga wariyey inuu yidhi nabiyullaahi ismaaciil ayaa wuxuu ka dacwooday ilaahay buu baryo waxa uu ka dacwooday kulaylka maka markaasaa ilaahay waxa uu u waxyooday wuxuu yidhi markaad dhimatid jannada ayaa albaab lagaaga furayaa oo halkaa waxa weeye jannada iyo raaxadeeda kubaylkaan adiga waxba ku yeeli mayo nicmada iyo jannada ilaahay ayaa halkaa ilaa yowma alqiyaame aada heli doonta wuxuu yidhi ibnu kasiir haddana wuxuu yidhi wa carabu lxijaazi nimanka xijaaz la yidhaahdo waa dadkaan degan ma aragtay dhulkan xijaaz la yidhaahdo oo sacuudiga iyo intaa ku hareeraysan wuxuu yidhi say u dhan yihiin carabtaa hadda dhulkaa degan oo dhan laba nin oo wiilashiisii ka mid a ah, ayay ku abtirsadaan oo kulligood galaa nin walba suu abtirsanayo wuxuu gelayaa laba wiil oo wiilashiisii kamida mid ka mida ayuu gelaya waxay yidhaahdeen marka eh, nabayuuta ninkii ugu weynaa iyo kiidaar ninkaa la yidhaahdo labadaa nin ayay ku abtirsadaan ayuu leeyihi waa labadii ninoo ugu waaweynaa buu yidhi marka labadaa nin ayay ku abtirsadaan buu yidhi wallahu aclam ilaah baa garanaya marka say u tahay marka horta waxaa saxiixa nebiga abtiriskiisoo kale marka la tirinayo calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo nin la yidhaahdo cadnaan ayay waxa weeye culummadu isku itifaaqsan yihiin cadnaankaasna waxaa la isku itifaaqsan yahay inuu min duriyati ismaaciil yahay marka ma ismaaciil baa dhalay mise wiilkiisii baa dhalay ayay culimmadu isku khilaafsan yihiin laakiin waxa weeye inay quraysoo dhan say u dhan yihiin nabiyullaahi ismaaciil galaan waxa weye wax murana kama taagna oo waxa weye culummadu waa isku wada itifaaqsan yihiin inay waxa weye ay tahay maaragtay qurayshi durriyaddii nebi ismaaciil calayhi salaam arrintaas waa arrin sugan oo saxiixa ah wey halkaa marka qodobkaa waxaa inooga sugnaaday oo inoo caddeeyey ibnu katiir raximahullah nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam markuu labiiyo toban wiil dhalay kabacdi nin weyna uu noqdo boqol iyo soddon iyo toddoba sano uu gaaray inay tii rabbi u timid oo halkaa geeridii ay u timid walaalkii isxaaqna waa ka yaraa leanna walaalkii isxaaq laftigiisu saddex iyo toban sanuu ka yaraa baa layidhi oo waxa weeye adugu ugu badnaan afar iyo toban sana udhexaysay baa yidhi leanna waxay inoo soo horumartay nabiyullaahi ismaaciil inuu dhashay ibraahim isaga oo jira siddeetan iyo lix sano boqol sano markuu jirayna isxaaq baa u dhashay marka adugu afar iyo toban sano dee sanadku uurka ku jiray yaa dhici karta marka adugu saddex iyo toban sano iyo bilo ama afar iyo toban sano ayuu waxa weeye ka weynaa marka sidaa daraaddeed ayay caddaasay marka nebiyullaahi ismaaciil markaa uu dhintay hadduu boqol iyo soddon iyo toddoba sano jiray nabiyullaahi isxaaqna waa nin weyn weeye boqol iyo labaatan jir iyo weyn iyo ziyaado ayuu jira wuu u dardaarmay buu yidhi markaa oo waxa weeye isaga hawshii uu ku wareejiyey leanno rag walaalaha oo kala weyn bay ahaayeen oo waxa weeye ma ahayn dadkaan maanta dhibaatadu dhex taallo oo yahuudi iyo carab isku haysata iyagu dad walaalahay ahaayeen oo waxa weeye nebiyaah oo labadooduba waxa weeye rasuul iyo nebi mirana oo ilaahay uu doortay bay ahaayeen oo waxa weeye ilaahiga subxaana qaadirka ahaa uu aad iyo aad u fadilay wanaag oo dhanna uu siiyey ayay ahaayeen waxaynu kusoo gebagabaynaynaa marka ugu dambaysiinaynaa dhowr faa'iido ayaynu ka soo qaadaynaa oo waxa weye aan kusoo khatimaynaa qisadii nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam oo waxa weeye halkaas aynu waxa weeye inoo soo hormarto aan ku caddaynay faa'idada ugu horraysa ilaahay wuu ammaanay nebiyullaahi ismaaciil wuxuuna ku ammaanay sifooyinkan aad iyo aad u wanaagsan qof walboo muslimana waxaa loo baahan yahay inuu ku daydo leannahu qasaska sababtaan uga sheekeynayna waxa weeye in lagu daydo nebiyadii wanaaggoodii la raaco oo lagu daydo awalan dulqaad iyo sabir ayuu ilaahay ku ammaanay wuxuu kaloo ku ammaanay ballanta inuu oofin jiray salaada inuu xasdin jiray iyo waxa weeye wanaag oo dhan samayn jiray ahalkiisana inuu amri jiray salaada iyo zekada ayuu ku ammaanay sidaa daraaddeed waxaa la rabaa qof walba oo muslima oo ilaahay ka baqaya inuu ku daydo nebi ismaaciil iyo nebiyadii oo dhan inuu kaga daydo sabirkii dulqaadkii waxyaalahan maanta mashaakilku ka taagan yahay oo dadkii dul qaadan la la'yihiin dhibaato yara markay timaado la wada gariirayo faqri looma dul qaadan karo oo waxa weeye gaajo looma dul qaadan karo oo xanuun looma dul qaadan karo oo waxa weeye qofkii waxyaalo yar yaro oo waxa weye u dul qaadan karo ayaad arkaysaa haddana isagoo waxa weye aan u dul qaadanaynin oo intaa waxa weeye dhibaatoo dhan waxa weye aada iyo aad isku murugaynaya oo mashaakil oo dhan samaynaya ballanta in aad iyo aad loo oofiyo waxa weeye waa nebiyada sifadoodii oo waxa weeye haddii ballan lagula galo oofi akhilmuslima waqtilmuslima oo ballantii ah ka bixin ballan la oofiyana waxa ugu muhiimsan oo ugu wanaagsan ballantii aad ilaahay la gashay alastu birabbikum qaaluu bala ballantii aad ilaahay la gashay ka soo bax akhilmuslima waqtilmuslima oo waxaad uga soo baxaysaa amarkiisiina raac oo wax alla wixi ilaahay uu ku amray la imow wax alla wixi ilaahay kaa nahayeyna bannaanka ka mar markaas ayaad amarkiisii iyo waxa weeye aada ballantii ilaahay uu kula galay markaas ayaad oofin kartaa wey ehelkaagana amar salaadda inay tukadaan oo aad iyo aad ugu dadaal inay waxa weeye cibaadada la yimaadaan ilaahayna adeecaan aad iyo aad ugu dadaal zakadana inay bixiyaan midda labaad aan ka qaadanayna waxa weeye ilaahay wuxuu inoo caddeeyey anna ismaaciil dhaawaca abaahu calaa maa ilayhi dacaahu wawacadahu biannahu sayasbiru maaragtay nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam wuxuu ilaahay inoo caddeeyey nabiyullaahi ismaaciil inuu aabihii adeecay markuu yidhi aabihii waxaan ku riyooday anoo ku gowracaya wuxuu yidhi aabbo wixii aad ku riyootay oo ilaahay ku amray samee waxa weeye yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in sha allahu min asaabiriin waxaad helaysaa inaan sabree wixii ilaahay ku amray samee buu yidhi anigu waa sabrayaa ilaahayga subxaana qaadirkaa xukumkiisana waa u hoggaansamayaaye samee wixii lagu amray haddaba halkaa waxaa inooga caddaatay nabiyullaahi ismaaciil inuu aabbihii adeecay haddaba waxaa loo baahan yahay wax alla wixii aan macsi ahayn waarki waa lagu adeecaya laakiin wax macsiya ah, waarkii lagu adeeci nabiyullahi marka dad baa maanta waxay soban karaan inay yidhaahdaan haddi qofkaan hala dilo hala gowraco miyana macasi ahayn macasi maaho waxyi min allahi bay ahayd ilaahay baa u waxyooday nabiyullahi ismaaciilna wuxuu ogyahay aabihii inuuna ilaahay caasiyaynin oo waxyi min allahi ay tahay waxaan waxa weye la amray inuu oofiyena inay waajib tahay wuxuu ballan qaaday marka inuu sabrayo wa wafaa bidaalika wuuna oofiyey oo waxa weeye wixii uu ballan qaaday wuu ka soo baxay leanna waxa weeye ballanqaadka aad iyo aad ayuu muhiim ugu ahaa oo waxa weye uu oofin jiray wey faa'idada saddexaad ilahay wuxuu inoo caddeeyey ilaahay wuxuu inoogu sheegay qisadan ismaaciil nabiyullaahi ismaaciil sifo kasta oo wanaagsan wuu ku tilmaamay inuu nebi ka dhigay rasuulna ka dhigay buu ku tilmaamay haddaba sifooyinkaa wanaagsan oo sabirku ka mid yahay ee runsheegu ka mid yahay ballanta la oofiye ka mid tahay dulqaadku ka mid yahay waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan daacatu daacatulwaalideyn ay ka mid tahay ayuu ku ammaanay nabiyullaahi ismaaciil ilaahay ha lagu daydo markaa oo qof walba inuu ku daydo wey faa'iidada afraad ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey qisadan ilaahay wuxuu ka beri yeelay nebiyullaahi ismaaciil wax walba oo dadkii jaahiliintaa ay ku tilmaameen oo yidhaahdeen yahuud buu ahaa mushrik buu ahaa qurayshi waxay lahayd annagu naga mid aha oo mushrikiintii quraysh waxay leeyihiin ibraahim iyo ismaaciil iyo diintoodii baan haysanaa oo idinkaa waxa weye diin cusub la yimid bay kulahaayeen nebi maxamed dadka maanta joogana waa dad waxaad arkaysaa jahligu dhibaatada uu leeyahay mid baad maanta odhanaysaa war diintan iyo wanaaggaan qaado shirkigaan iyo bidcadan iyo waxaan iska daa war aabbayaashayaan ku dayanaynaa buu ku leeyahay weligeeda saasay samayn jireen sheekh hebel baan ka soo gaarnay waxaasoo dhan bay la imaanayaan sidaa daraaddeed marka ayaa halkaa waxaa ka garanaysaa inayna habboonayn inuu qofku waxa weeye wax baadila uu isaga dheganaado haddaba markaa qof aadan garanayn wuxuu yahay inaad tiraahid aabbahay baa sidaa samayn jiray aadan garanaynna muhiim maaha muhiimku waxa weeye inaad diinta ilaahay u istaagtid oo wanaagga ilaahay aad qaadatid oo wixii ilaahay ku amra aad ka soo baxdid wey sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in lagu daydo nabiyullaahi ismaaciil maadaama ilaahay uu ka hufay kana caddeeyey kana beri yeelay inuu waxa weeye uuna mushrik ahayn yahuudna ahayn nasaarana ahayn diintiisuna ahay diintii saxiixahayd oo lagu soo dejiyey nebi ibraahim iyo isagaba inay ahayd diinu xaniif ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey faa'iidada shanaad anna dabiix huwa ismaaciil calayh salam waxaa qisadan inooga caddaatay inuu ninka la gowracay inuu yahay nebiyullaahi ismaaciil oo ilaahay maaragtay uu amray nebiyullaahi ibraahim inuu gowraco inuu ahaa nabiyullahi ismaaciil sida yahuuddu ay sheegayso leedahay isxaaq buu ahaana inay been ahayd iyagu kutubtoodii ay ku qoreen meeshii ahayd ay bedeleen sidii sheekhu islam ibnu taymiya inoo caddeeyey meeshii kutubtooda ku qorayd oo waxa weeye ahayd waxaa la yidhi nabiyullahi ibraahim gowrac wiilkaaga curadkaa ayay waxay ku qoreen waxaa la yidhi idbax iswaladaka isxaaq wiilkaaga isxaaq gowrac marka kelimadan isxaaq iyagaa ku bedelay weligoodayna wax taxriifin jireen oo bedelka waa yiqiineen inay kutubta ilaahay bedelaan yuxarifuuna alkelima can mawaadici buu yidhi ilaahay waxay bedelayaan ereygiibay meeshiisii ka bedelayaan oo waxa weeye meel kale ayay geynayaan marka taxriifkaa weligood bay yiqiineen wey marka waxaa inoo caddaatay sidii xataa dadkoodii ahlucilmiga ahaa ay caddeeyeen ninkii uu inoo caddeeyey cumar ibni cabdilcaziiz u sheegay oo ahlucilmigooda ka mid ahaa inay og yihiin yahuudu laakiin arrintaa xaasidnimo ay u geysay ayaa inooga caddaatay waxaa kaloo inooga caddaatay e, qisadaani faa'iidada e, lixaad aan ka qaadanayna waxaa weeye wujuubu biri lwaalidayn in waalidka la adeeco oo waxa weeye baarinimo loo sameeyo wixii wanaaga lagu adeeco wixii ilaahay ay ku caasiyayaan lagu adeecimayo laakiin waxyaalaha wanaagsan oo waxa weeye wanaagga ah oo daacada ah leannahu nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ilaahay buu adeecayey marka wiilkiisi inuu ku adeeco waa waajib wey marka isxaaq wuxuu gartay aabihi inuuna ilaahay caasiyaynin oo arrintaani ay tahay waxyi min allah sidaa daraaddeed ayuu ogolaaday oo waxa weeye uu adeecay aabbihi haddaba waxaa loo baahan yahay birulwaalideyn waa wax aad iyo aad u wanaagsan in la adeecana aad bay u wanaagsan tahay jannaana lagu galaa qof walba waa inuu aad iyo aad ugu dadaal faa'idada toddobaad waxaynu ka soo qaadanaynaa fadiilatu lwafaa'i bilcahdi waasidqi fi lqowli waalcamal kama facala e, ismaaciil calayhi salaam sidaa uu sameeyey nebiyullaahi ismaaciil in waxa weeye lagu daydo in waxa weeye ballanta la oofiyo fadli aad iyo aad u badan bay leedahay wanaag baa laga gaaraa aad iyo aad u badan inuu qofku ballanta oofiyo leanno qofka munaafiqa aha ballanta oofin oo waxaa ka mid ahay xadiidkii calaamaatu lmunaafiq qofka munaafiqa ah ee uu nebigu inoogu sheegay calaamadaha lagu garto idaa wacada akhlafa haddii uu ballan qaado waa gooyaa ballantii waa goynaya oo waa ka baxaya haddaba qofka muslimkaa oo saxiixa oo ilaahay ka cabsanaya iimaanka saxdaa laga helay waxaa lagu yaqaanaa inuu ballantii uu uu ballan qaaday inuu oofiyo oo balantii ka soo baxo marka dad badan baad arkaysaa maanta jahliga meesha uu gaaray waxay odhanayaan ballantii dadka muslimiinta ah ay dhigine ballantii gaalada oo kale aynu ballanno waxaasoo kale looma baahnaa waa inuu qofku yidhaahdaa ballan qof muslima oo ilaahay ka cabsanaya ballantiisu waa inuu ballantii ka soo baxo ballantaasoo kalea la ballamaa laakiin yaan lagu dayanin gaaladii ballan ma yaqaaniin leanna ilaahay bay ballantiisii ka baxeen oo waxa wax ballana ay leeyihin ma jirto wey ballantuna laba arrimood bay ku timaadaa oo waxa weeye wacdiga iyo balantu ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqotee waa labadaa mid ka mida inaad marka ficilkii aad sir waa samaynayaana inaad la timaadid qowlkii aad ballan qaadayna inaad timaysid ayaa lagaa rabaa midda sideedaad waxaynu ka soo qaadanaynaa in lagu daydo dadkii wanaagsanaa fadiilada iyo wanaagga ay leedahay waaliqtidaa'u fi lkhayr khayrkiiyo wanaaggii looga daydo sabirkoodii iyo wanaaggoodii iyo waxa weeye diinta say ugu dadaalayeen iyo cibaadada saxiixa ah iyo nebiyadii in lagu daydo oo ku tusaya maaragtay qisadan ismaaciil inaynu ku dayano wanaaggiisii ayaa aad iyo aad u wanaagsan faa'idada sid sagaalaad waxa weeye fi si fii siyar asaalixiin mawaacidun wa fi qasasi almaadiina cibarun liman tadabbara fii axwaalihim waxa weeye siiradii dadkii saalixiinta ah oo waxa weeye nebiyadii iyo taariikhdoodii iyo qasaskoodii in la akriyo waxaa ku jirta cibar aad u fara badan waxyaalo aad iyo aad u wanaagsan ayuu qofku ka helayaa laakiin waa qofkii ku fakera oo ku tadabbura oo waxa weeye markaas si saxa ah, waxa weeye arrintaa uga faa'iidaysta wey waxaanu kusoo gebagabaynaynaa ugu dambaysiinaynaa bayaanu khiirati nnisaa dumarka masayrkoodu inay waxa weeye qisadaani waxa weeye asalkeeda sabab waxa u ahayd oo waxa weye aada iyo aad ay uga sheekaysay waxa weeye khiiradii iyo waxa weye masayrkii ay masayrtay maaragtay sara radia allahu canha maaragtay markay ka masayrtay maaragtay haajara marka dumarku masayrku waa wax ku abuuran masayrkuna waa laba nooc weye oo waxa weeye sida caadiga sidiisa asalkiisa masayrku waa wax sitraa wey oo dumarkii lagu ceebayn mayo waana wax ku abuuran ilaahay baana ku abuuray mar alla markay aragto naag lala qabo inay masayrto ninkeedii bay jeceshahay uma rabto in lala wadaago oo waxa weye arrintaa uma dulqaadan karto marka weligeed noocaasay ahayd dumarku waa wa waa isku masayraan waa wax jiro wey marka saara radiallahu canha iyada ayaa ka masayrtay markay aragtay haajara oo wiilkii dhashay ayay ka masayrtay oo waxa weye maadaama iyadii aanay muddo wax dhalin ayay markaa istiri bas wey ninkaani hadduu jeclaa qoftaan adigana waa lagu nacaya sidaa daraaddeed marka ma haboona in waxa weeye qofkii masayrkii lagu nicimayo laakiin waalidu ma fiicna hadda haddaad fiirisid dumarku markay masayraan laba nooc bay uqaybsamaan qaar waa waalanayaanba oo mashaakil bay dhigayaan oo shiddo iyo mashaakil inay isdilaan bay ku siganayaan taasoo kale waali baa la yidhaahdaa inay reerkeeda dumiso mashaakil samayso looma baahna laakiin masayrka caadigaa ah waa wax fitra ah oo ku abuuran lamana diiday waxaa kaloo inooga caddaatay qisadan hadday labada naagoodoo la wada qaba meel wada joogaan masayrkooda waa sii badanaya markay aragtaba way xanaaqaysaa sii weynayd laakiin waxaa habboon in la kala fogeeyo oo laba magaalo oo inay waxa weye wada joogin ama waxa weeye laba meelood oo kala fog haddii xoogaa wejigeeda laga qariyo leanno saara waxay leedahay markay masiirtay iga qari wejigeeda yaana arkin wejigeeda marka waxaa laga yaabaa qofku inuu iska dulqaato wixii aad necbayd haddaad arki weydid waa dulqaadanaysa laakiin mar walba markuu kaa soo horbaxo waad ka naxaysaa oo waxa weeye dhib bay kugu noqonaysaa sidaa daraaddeed baa waxay aada iyo aad faa'ido ugu taha ragga ninkii doonaya inuu laba xaas guursado ama saddex guursado yuu meel wada dejinin oo waxa weye hala kala fogeeyo oo waxa weye hala kala durkiyo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa qisadan shakwada oo waxa weeye ilaahay waxaan ahayn loo eed sheegto inayna fiicnayn leannahu nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam wiilkiisii ismaaciil wuxuu amray inuu furo xaaskiisii sababtu u amray inuu furona waxay ahayd waa calaacalkii marka sidaa daraaddeed ma fiicna calaacalku dumarka aad iyo aad ayay ugu xun tahay inay waxa weeye calaacasho lama rabo waa inay dul qaadato oo u sabirto wixii ilaahay keeno ay ku sabirto ee ayna calaacalin oo waxa weeye dhibaato iyo mashaakil iyo waxa weye eed sheegasho looma baahna marka qofku waa inu u sabraa marka nebiyullaahi saddexdaa dumarka oo waxa weeye haajara iyo waxa weeye xaaskii ismaaciil uu guursaday markii hore oo camaaro la odhan jiray iyo tii dambe oo waxa weeye asiyidatu binti madan saddexdaasaa tusaale inoogu filan haajara waxay u sabirtay faqri cidla meel oo masooro ah oo aan biyo lahayn oo aan dad joogin oon wax dhaqaaqa joogin ayay u sabirtay markaasaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyey fadligaa iyo wanaaggaa iyo inay gaartay maaragtay darajo aad iyo aad u sarraysa fi dunya waalaakhira gabadhii markuu guursaday ismaaciilna waxay u sabri weydey iyadoo ehelkeedii la joogta oo dadkeedii la joogta oo waxa weeye bay eed sheegasho iyo waxa weeye faqri iyo dhibaato yaroo timid oo ninkeeda u shaqaynayo ayay u sabri weyd tii dambana waa ku sabirtay oo waxa weeye wanaag ayay sheegatay iyadoo weliba faqrigii sidii yahay oo wax isbedelay aan jirin ayay ilaahay u sabirtay oo waxa weeye nicmiye wanaag iyo waxa weeye wanaag oo dhan odagii markuu yimid ayay wanaag oo dhan u sheeg haddaba waxa weeye dumarku ay iska ilaaliyeen waa faa'ido weeye calaacalkaa la iska daayo oo waxa weeyaan la calaacalin oo waxa weeye ma fiicna calaacalkii eed sheegashadu arrin aad iyo aad u xun weyn intaa marka ayaan kusoo gebagabaynayaa qisatu maaragtay ismaaciil calayhi salaam wax alla wixii khalada oo aan maaragtay iga dhacayna ilaahay baan uga toobadkeenayaa wax alla wixii saxana ilaahay subxaana qaadirkaa baan ugu shukri naqayaa oon leeyahay rabbi zidnii cilmaa ilaahu rabbi ii ziyaadi ilaahay waatuu yidhi lain shakartum la aziidanakum qofku hadduu ilaahay wanaagga ugu shukru naqo ilahay waa u ziyaadiyaa qof idink qof walba oo waxa weeye wax khalada ku arkana waxaan leeyahay ilaahayda ka dhiga aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah inta wanaagsan inaad raacdaan inta xunna banaanka ka martaan wixii khalada anigana waxa weeye ilahay baan uga toobadkeenaya wixii khalada wasubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk w sala allahu cala nabiyina muxamedi wa aalihi wa saxbihi wslam walxamdu lilahi rab اlcaalamiin